بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه خير آله وصحبه وبعد cashirkeen wuxuu ka bilaabanayaa bogga koob iyo kontonaad bogga koob iyo kontonaad cashirka atashbiih almaqluub sharixiisa ama dhexdi layliskiisa ayaan ka bilaabaynaa namuudajkiisa kaana samaaa samada waxa la moodaa fi riqati xagga dabacsanaanta akhlaaquhu qofkaa akhlaaqdiisii kaana nasiima cafwan kaana nasiima naacawda waxa la moodaa fi riqati xagga dabacsanaanta akhlaaquhu qofkaa akhlaaqdiisii kolkaa waxay ka dhigan tahay naacawda ayaa shabbahaysa qofkan akhlaaqdiisa wa kaana almaaa biyaha waxa la moodaa fi safaa'i xagga nadiifnimada dibaacahu dabeecadiisii wa kaanna daw'a nahaari iftiinka maalinimo waxba la moodaa jabiinuhu dhabankiisii wa kaanna nashra arawdi beerta buu ku leeyahay naacawda ka soo baxaysa waxabad moodaa xusna siiratihi taariikhdiisii wanaagsanayd lima kaana tashbiihu maqluuban fii maa yaatii tashbiihani sababta uu maqluub u noqday ayaad ka sheekayn doontaa kolkaa cashirkeennan soo socda waa tashbiih maqluub ah ee sababta uu tashbiihani maqluub u yahay ka waran qaala bnu lmuctaz wuxuu idhi ninkii ibnulmuctaz la odhan jiray wasubxu fii durati leylin musfirin kaannahu guratu muhrin ashqarin mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun wصubxu fii dururati leyli musfiriin kaannahu guratu muhrin ashqarin wasubxu subaxda oo fii durati leylin habeenka bilowgiisa hore taagan wasubxu subaxda oo fii durati leylin habeenka daraftiisa taagan ama habeenka dhinaciisa taagan musfirin oo welibana musfiro bayaad iyo cadaan leh kaannahu waxaabad moodaaba qurratu muhrin darmaanta bartii wejiga kaga taalay darmaantaasoo ashqar midab midaba buu ku yidhi ama casaan wuxuu doonayaa inuu ka waramo subaxda iyo habeenku halkay iska gelayaan inay laba midib halkaa isla joogaan waa subaxdii oo iftiina iyo habeenkiioo madowa kolkaas subaxdaas iftiinkeyga xoog bay u muuqanaysaa wuxuu yidhi haddaba subaxdaa iftiinkeyga waxaba la moodaa baalkan yaree darmaanta aynu nidha waa faraska dhashiisa weeyi barta cadee halkaa wejiga kaga taalo kalaaba la moodaa buu yidhi kolka yaa wax u egaanayo mushabaha marka gabayga la eego subaxda ayaa mushabaha yaa mushabahunbihiyay subaxdaasi u egaanaysaa markaa barta wejiga ayay u egaanaysaa tashbiihana waxaynu ogeyn halka layskaga egyahay waa inuu mushabahunbihigu ku badan yahay kolka waxaa layskaga egyahay caddaane ma subaxdaa cad mise barta faraskaa cad subaxda cad kolkaas cagsi buu ka dhigay inuu subaxda ku shabahay ahayde subaxdii baaba u egaanaysa buu yidhi barta wejiga waa tashbiih maqluuba markaa wasubxu subaxda oo fii durati leylin habeenka daraftiisa ku sugan oo musfirin markaa waagiisu uu baryayo habeenka markaa waagiisu uu beryayo kaannahu waxabad moodaa guratu muhrin faras dhashay barta yaree wejiga kaga taala faraskaasoo ashqar casaan ah ama midabkiisu midab midabka cas ah wa qaala albuxturi wuxuu idhi ninkii buxturi la odhan jirayna fii xumrati alwardi shayun min talahubiha walilqadiibi nasiibun min tahaniiha في حمرة الورد شيء من تلاهبها وللقضيب نصيب من تصانيها مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون في حمرة الورد أبح عسان كيس وحا كسغا shay-un waxoogaa yar oo min talahubihaa inantan ololkeegiiya wuxuu yidhi ubaxan yaree casi casaanka wuxuu ka keenay buu yidhi waxoogaa yaroo inanta dhalaalkeegii midabka olol ololka oo kala ahaa ama dabka ololkiisa oo kala ahaaya ayuu ka soo ergistay buu yidhi fii xumrati lwardi ubaxa casaankiisa waxa ku dhex jira shay-un shay amaa waxoogaa mintalahubiha inantan ololkeegii oo kala ah walilqadiibi laanta yaree qoyanee dabayshu ay sidaa u ciyaarsiinaysae laanta sidaa u ciyaaraysana walilqadiibi laantana waxa u sugan nasiibun nasiib bay ayay leedahay min taanihaa ininta isjejebinteediibay nasiib ka yeelatay laantan yar ee dabayshu ay ciyaarsiinaysaana lafteedu dabaysh waxay ka heshay ciyaartan yar inantiibay ka soo qaadatay waxoogaa yar buu yidhi kolkaa la soco oo casaanka inanta iyo casaanka ubaxa yuu ku badan yahay ubaxuu ku badan yahay kolkaa in la yidhaah bay ahayd inanta ayaa ubaxa casoo kale ah ma odhane wuxuu yidhi ubixii casaaba inantoo kale ah buu yidhi waa tashbiih maqluuba isjejebinta markaa doonayso ma laanta ayay ku badan tahay mise inanta ayay ku badan tahay qofka dumarkaa iyo laanta yaa badan laantay ku badan tahay waayo laanta wax nool maahoo kolkaa wuxuu ku yidhi halkuu ku odhan lahaa inantaa laan baa la moodaayo kale ayuu kaa yidhi laanta inan baa la moodaayoo kale halkanna waa tashbiih kaloo maqluuba markaana fii xumrati lwardi ubaxa casaankiisa waxa ku sugan shay-un shay baa ku sugan oo min talahubihaa inantan ololkeegiiya walilqadiibi laantaba waxay leedahay nasiibu nasiib min taaniiha isjajabintii inanta xaggeega uga ahaaday wa qaala aydan waxaa kaluu yidhi waa isla buxturiye fii wasfi birkati lmutawakil ninkii mutawakil la odhan jiray birkadiisii buu doonayay inuu tilmaamo kolkaa birkada mutawakil markuu tilmaanis lahaa ayuu gabaygan soo dejiyey kaannahaa xiina lajad fii tadafuqiha yadu lkhaliifati lamaa saala waadiiha kaannahaa xiina lajad fii tadafuqiha yadu lkhaliifati lamaa saala waadiiha مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون كأنها واحد مدابة ويلي بركدن حين لجت مركي برقنيصو أما يكون مضح هذاك في تدفقها برقشديده berkadaasi markay sida xoogga ah u burqanaysa buu yidhi waxaabad moodaa yadul khaliifa qacantii boqorka ama khaliifka lama saala markuu rogmanayo waadiyaha dooxeegu buu yidhi kolkaa berkadaasi biyay sii daynaysaa markay xoogga biyaha usii daynayso ayuu yidhi berkadaasi waxay u eg tahay markay biyaha sidaa usii tuurayso oo kale qacantii khaliifka oo dooxeegii uu rogmanayo ayaa la moodaaba buu yidhi kolkaa u fiirso waxa mushabbihii wuxuu ahaa rasmiga xaqiiqada haddii la eego qacanta khaliifka ayuu ahaa waxay ahayd qacanta khaliifka waxaa la moodaa berkad biyo sii daynaysa oo kale inuu yidhaabay ahayd cagsi buu ka dhigayo wuxuu ku yidhi berkada lafteediibaaba u eg qacanta khaliifka laakiin khaliifka qacantiisoo sideeya qacanta khaliifka oo dee dooxeegu rogmanaya buu ku yidhi qacanta khaliifka doox yar buu sameeyey waa khayaal baa la yidhaha wa inoo iman doona gacanta khaliifka doox buu u sameeyey inay doox yar leedahay buu sameeyey dooxaasina inuu mararka qaar rogmado ayuu sameeyey biyaha maraana waa hantida la bixinayo kolkaas dee dad buu qaadaa biyahaasw uh, dhulal ma nooleeyaan ummadana way ku noolaanayaan markaa ninkaa khaliifkii waxa uu bixinayo kaannahaa berkedan xiina lajad marka ay ku madax adag tahay fii tadafuqihaa burqashadeeda waxaabad moodaa yadulkhaliifati khaliifka qacantiisii lamaa saala marka uu rogmanayo waadihaa dooxeegii markuu rogmanayo saarat binaa waxaa nala socotay asafiinatu markab ayaa nala socday fii baxrin bad buuna nala maray kaannahu admoodo buu ku yidhi jadwaaka adiga wa faa'iidadaadiiy waxtarkaagii inuu yahay waqad sadaca waxaa kaloo soo baxay nuurulbedri dayaxa iftiinkiisii kaannahu waxaa bad moodaaba jamaalu muxayaaka wejigaaga bad moodaaba subaxdiina u fiirso wuxuu yidhi ninkani marka baa nala socday waxabad moodaysay buu yidhi baddaasi kaannahu jadwaaka inay adigu moos yar ama gacan yarood bad ka soo leexsatay ama faa'iido yaroo gaarood adigu leedahay waa gacankaas oo kale tusaale ahaan ayaaba baddii la moodaa buu yidhi ma waxay ahayd inuu yidhaa gacanka yari bad oo kale weeyi mise wuxuu yidhaa inuu yidhaa baddu waa gacanoo kale xagga biyobadnida markaad qiimaynayso saw gacanku inuu badda u egaada ma ahayn maanta wuxuu ku leeyahay gacankii badda uma egaanaye badda lafteeda gacanka u egaanaysa buu ku yidhi saarat binaa waxaa nala socotay asafiinatu markabkii ayaa nala socday fii baxrin bad buu nala dhex socday kaannahu aad moodo jadwaaka aad moodo buu ku leeyahay adiga waxaagii yaraaad soo leesanaysay ama gacankii yaraad badda ka soo duwanaysay waqad sadaca waxaana soo baxay nuuru lbedri dayixi nuurkiisii kaannahu kiyood moodo dayaxaa jamaalu muxayaaka wejigaagii quruxda badnaaye dhalaalayay wejigaaga yaree quruxda badanee dhalaalayo dayaxiiba u egaaday buu yidhi kolkaa u fiirso ma wejigaa dayaxa u ega ma dayaxaa wejiga u egaanaya rasmi ahaanta mise dayaxaa wejiga u egaanaya inuu wejigu dayaxa u egaado sow maahayn wuu cagsiyeeyo wuxuu ku yidhi dayaxa u egaanaya wejiga buu ku yidhi oo dayaxa laftiisii ayaa maanta wejigiioo kale noqonaya waa tashbiih almaqluub markaa laylaska labaad mayiz ardayo waxaad kala saartaa atashbiih almaqluub tashbiihan maqluubka ah ee laysdaba mariyey min hayri lmaqluubka aan maqluubka ahayn ee rasmigiisii ku yimid fii maa yaatii waxa inoo soo socda wabayin waxaanad caddaysaa algarada ujeeddada iyo hadafka min kulli tashbiihin tashbiih kasta laga leeyahay kaana sawaada leyli habeenka madow waxaba la moodaa shacrun faaximun timo aad iyo aad u madow baaba la moodaa shacrun faaximun haddii shicrun la yidhahdood hoos dhowdo wuxuu kaa noqonayaa maxay gabay buu kaa noqonaya haddaad shacrun tidhaayood kor dhowdana waa timihii kolkaa shacrun faaxim marka faaxim la raaciyo waa timo shacrun umaad ugu dhawaaqi kartaa faaxim dhimbiil kolka hadii shacrun faaxim lagu idhaa dee timo dhuxul ah maxaa looga jeedaa timo madow baa looga jeeda ilan waa kinaayo xaniye timo madow ayaa looga jeedaa kaana sawaada alleyli habeenka madowgiisa waxaba la moodaaba shacrun faaximun timo dhuxula ah ayaa la moodaa ama timo madow baa la moodaa kolkaa habeenkiiyuu u egaanaya haddaan halkan oo kale qiimayno timi ma timaha rasmiga habeenka u egaada oo madowgu habeenkuu ku badan yahay mise timuhu ku badan yahay habeenku madowgu ku badnaa kolkaa inuu cagsiyey ahayd u ijtaba mariyey qaala abu ayib ninkii abu ayib la jiray baa yidhi isna yazuuru lacaadi fii samaai cajaajatin asinatuhu fii jaanibay halkawaakibo yazuuru wuxuu ninkani ziyaartaa uu buuqdaa alacaadi cadowga ayuu ziyaartaa ama buuqdaa fii samaai cajaajatin cir wada siiga ah cir siigadoo ah ayuu ku buuqanayaa ma siiga cirka oo kale aad boord maanta cirka u eg ayuu ku buuqanaya asinatuhu warmihiisu fii jaanibayha labada dhinac alkawaakibu waa xidigaha buu ku yidhi xidigahaasina waa waranka yaruu tuuro kolkaa wuxuu doonayaa ninkani inuu yidhaa cadowga markuu buuqanayo samada ayuu ku buuqdaa samadaasina way boodh badan tahay samo yaroo wada siiga ah ayuu cadowga ku buuqdaa samo yaroo gebigeeguba siiga ka samaysan buu ku buuqdaa warmihii cadowga lala dhacayeyna xidiguunbuu ka dhigtaa buu ku yidhi xidigaha unbuu ka dhigtaa waranka cadowga lagu tuurayo يزور العدي في سماء عجاجة أسنانته في جانبيها الكواكب فعول مفاعلون فعول مفاعلون فعول مفاعلون فعول مفاعلون يزور وحبوقنيا الأعادية عدو أيوب بوقنيا في سماء عجاجة عروة السيقاء أيوب كبوقنيا asnatuhu hadaba warmaha uu tuurayaana fii jaanibayha labadeeda dhinac halka waa kiba waa xidigaha halkanoo kale markaan baarayo fii samaai cajaajatin wey tashbiihu halkuu ku jira fii samaai cajaajatin tashbiihan waan idinku idhi kitaabkeennuba ma qorin ardayga kolkaa tusaalahan oo kale in looga daayay ahayd tashbiiha halkaa ku jira waxaa loo yaqaanaa ka lujaynilma baa loo yaqaanaayo kitaabkeennaba kuma yaal lujaynilma waxa weeye mushabihi iyo mushabahunbihigii iyo mudaaf iyo mudaafun ilayhi la dhigo kolkaa kitaabkeenanba kuma yaalla tashbiihan oo kale laakiin nasiibka isagoo mudaaf iyo mudaafun ilayhi layskaga dhigay oo hadda aad arkaysa in mudaaf iyo mudaafun ilayhi laga dhigay dabcadaha qaar baa si fiican sidaa dabcadda iminka sheekh ismaaciil ilay keenay oo kale waa run waa wax qaybo idil baa ka maqanba waxaad u fiirsatiin culimo lujaynilma markaan ka hadlayno lujayn lujaynilma waxaa loo yaqaanaa biyaha iyo la isku tashbiihinayey lujayni ilmaai waa biyihii fidadoo kale ahaa kolka u fiirso mushabihiibaa mudaafun ilayhi noqonaya mushabahubihiina mudaafka horuu noqonaya kolkaa samaai cajaaja markaad macnaynayso waxaad ku macnayn boodhkii samadoo kale ahaa boodhkii ayuu u egaa samadoo kale u ega oo xagguu uga egaa xagga boodhboodhnimada iyo madowga iyo dhinacaas uga egaanaya markaa yazuuru wuxuu siyaaranayaa alacaadiya cadowga ayuu siyaaranayaa fii samaai cajaajatin boodh wada samo oo kale ah ayuu ku siyaaranayaa asinatuhu warmaha uu cadowga la dhacayaa fii jaanibayhaa cirkaa yar dhexdiisa alkawaakibu waa xidigaha xidiguhuna waa warankuu tuurayo buu ku yidhi kaana nabla leebasha waxaa la moodaa kalaamuhu ninkan hadalkiisii waryaa ninkan hadalkiisa leebaaba la moodaaba ama waa fallaadhku gelaysa oo kale u fiirso asalku wuxuu ahaa sidaa dambeen iminka ku hadlay inaad tidhaa war hadalkaaga fallaadh baa la moodaa buu ahaa maanta wuxuu ku leeyahy war fallaadha hadalkaagaa la moodaa muuna maqluub ahayn markaa fallaadhibaa hadalkaaga u egaanaysa wa kaana roobka iyo mahiigaankana waxaa la moodaa nawaaluhu wuxuu bixinayey roobkana maxaa la moodaaba wax bixintaadiiy cadiyadaadii baaba gebigayguba roob noqotay qaala abi wardi ninkii la odhan jirayna wuxuu yidhi kalimaatii qalaa'idu lacnaaqi sawfa tafna duhuuru wahya bawaaqin kalimaati aniga kelmadahaygu qalaa'id lacnaaq waa dahab yaroo qoorta ka laadlaada kelmadaha aan tirinayaa waa dahab qoorta ka laadlaada ama qoorta ku xidhan sawfa tafna duhuur sanadadu way tegi doonaan wahya bawaaqin kelmadahayguna iyagunbaa tagta iyo bil kastoo taga iyo wiil kastoo taga ha taga waktiguye kelmadayda unbaa soo hadhaysa buu ku yidhi kalimaatii kelmadahaygu qalaa'id lacnaaq waa dahab qoorta la saaray kale kolkaa kelmadii buu dahab oo kale ka dhigay waad arkaysaa kani waa saxdii ma aha maqluubkii kani waa saxdii ilain halkan waxaa lagu yidhi kala saar maqluub iyo kaan maqluubka ahayn kolkaa kani waa saxdii kelimaadkii kelmadahaygu qalaa'idulacnaaq waaba dahab yaroo qoorta lagu xidhan yahay oo kale sawfa tafnaa waxa baabi'i doona adhuuru sannadyada wahya kelmadahayguna bawaaqin iyagaa soo hadhi doona iyaga ayaa baaqi noqon doona arsala axadu kutaabi lma'muun ma'muun boqo khaliifkii la odhan jiray cabbaasiyiinta ka tirsanaa ayuu waxaa la yidhi arsala axadu kutaabi ilma'muun ma'muun raggii wax u qori jiray mid ka mid ahaa ayaa u soo diray ilayhi isaga farasan ma'muun baa faras hadiyada loo soo diray faras hadiyada waxaana u soo diray raggii kutaabta u ahaaye wax u qori jiray للحسن سرج ولجام وجهه صبح ولكن سائر الجسم ظلام والذي يصلح للمولى على العبد حرام gabaygaasuu soo raaciyey faraskaa aan boqorka u soo diray bal raadiyo farda ka dhex raadiyo oo mid lamida soo helay buu yidhi mid lamida faras lamid ah la soo heli maayo buu gabayga macnihiisu xambaarsan bijawaadin aras baanu soo dirnay jawaad marna waa deeqsiga marna waa faraska kolkaa aras wey imika halkan waxay ugu jirtaa qad bacanaa waxaanu soo dirnay bijawaadin faras baanu soo dirnay miluhu isagoo kale laysa yuraamu aan la codsan karayninba iska daa inaad lama heli kara ma odhan laysa yuujad ma waxa aan la heli karayn wuxuu diidayaa ma aha helidda warmaba codsan kartid buu ku yidhi isagoo kale faraskanaan boqorka u soo diray ama khaliifka u soo diray ku lamida inaad heshe daaye ma codsan kartid farasun waa faras yuzha bihi aad iyo aad layskugu sarraysiiyo yuzhaa iskibrintay ahaan jirtay laakiin laysku sarraysiiyo maanta weeyaan farasun waa faras yuzhaa bihi xoog layskugu sarraysiiyo lilxusni quruxda waxa u ahaaday qurux aawadeed baa layskugu sarraysiinayaa buu ku leeyahay oo loogu qaadaya sarjum koorihii iyo walijaamun xakamihii ayaa kolkaa laysku sarraysiinayaa oo waxaad sii kor noqonaysaa ad isagoo kooraysan oo xakamaysan ayaad welibana faraskaa isku sarraysiinaysaa wejhuhu faraskaa wejigiisu subxu waa subaxoo kale tashbiihaasi masaxba mise waa maqluub wejigu waa subaxoo kale buu ku yidhi hadda kuma odhan subaxdu waa weji oo kale saxdiisii buu ku yimid kala saar waa kii lagu lahaa wejhuhu wejigiisu subxun waa subax oo kale walaakin saa'iru ljismi jidhka faraska soo hadhay uu leeyahay dalaamun waa habeen oo kale saa'iru ljismi kelimatu saa'ir waxaa loo isticmaalaa saa'ir laba macnay leedahay marna waa hambada marna waa jamiic mar waa min asuuri marna waa min asuur kolka iminka saa'ir waxay ka dhitimid waa min asuuri oo waa baaqig weeyaan baaqi baa iminka looga jeedaa wajhuhu walaakin saa'iruljismi jidhka soo hadhayna dalaamun waa madow habeenoo kale weeye waladii yasluxu lilmawla war miyahu boqorka ka u suubadee ku habbooni cala alcabdi xaraam addoonka xaaraan buu ka yahay bu dunidaba laga heli maayo buu yidhi faraskan oo kale lama codsan kari maayo buu ku yidhi waladii yasluxu lilmawla mawla waynu garanaynaa kolley macaani badan bay ku timaadaa almawla qofka abtirsiintiisu addoonka soo martay mawla waa la yidhaahdaa sidaad aragteen hadlayo toddobada qaari intaasina waxaa laga odhanaya intaasi waa maahegel waa mawlu kaasi mawlu kaasi mawlu waad aragteen mawaali baa loo kala qaadaa iyo waxaan mawaali ahayn kolka waxaa jira cidda abtirsiintiisa ay addoonnima soo martay waa la yidhahdaa boqorkoo kalena waa loo isticmaalaa ilaahayna waa lagu sifeeyaa subxaanahu wa tacaala iraadeerkoo kale waa lagu tilmaamaa mararka qaar roobka nooc ka midana waa lagu tilmaamaa roobka daa mid ka midana waa lagu tilmaamaa oo isaguna kolley waa roobashu magacyo badan bay leeyihin af carabiga roobashu magacyo aad u badan bay leeyihiin oo runtii ma soo koobi karnaba magacyaanta ay leeyihiin inkastoon soomaaliga ku yar qiyaasay oo soomaaliguba xagga roobka uuna sahlanayn soomaaligu xagga roobka ma sahlanaa laakiin magacyo badan buu leeyahay macalasaf laakiin waxaa jira carabiga akhi luqad la barbar dhigi karaa ma jiro luqad aan ku odhan karo luqaddaa carabiga ha la barbar dhigo oo tartan ha la samayso ma jiro ma jirto tusaale ahaan ma luqadda halka libaax shan boqoloo magac u taqaana ayaa luqad kale la barbar dhigi karaa baad u malayn libaaxa shan boqol oo magac af carabiga ugu qoran lama barbar dhigi karo luqad kale ma luqadda musiibada eg musiibo dhib baa kugu dhacday dhibaatada inta inta magacay leedahay ma taqaana afar boqol oo magac bay leedahay afar boqol oo magacoo wada musiibo ah ayay leedahay ma luqadda seefta keliya ay saddex boqol oo magac ka sidato seefteenani saddex boqol oo magac bay leedahay ma luqadda geela geela ma taqaana magaca guud ee geela ka dhexeeya waa laba boqol oo magac laakiin haddii la ega geela xubnihiisana laba boqoloo magaoo kalea loo helaya afar boqoloo maga bay tegeysaa luqaddaa luqad la barbar dhigi karaa horta ma jirto waa luqad qaniya waana luqad sidaa doonto aad u isticmaali karayso waxaa loogu talagalay waa eriyadan badani xikmad badan bay leeyihiin nin baad arkaysaa eh, dadkan ah, eh, maxaa la yidhaha isqaqabta markay hadlayaan hagagay leeyihin ba la yidhaha soo ma ama gengaale oo kale qofkan gengada oo kale tusaale ahaan ama codka isqaqabanaya waxa laga yaaba inuuna kelmadaha qaar ku hadli karin kelmadaha qaarna uu ku hadli karo kolka waxa loogu talagalay haddaad tan ku hadli kari weydo oo tan xuruuftii kugu adkayd len dad baan racdabaa odhan karine eh. haddaad tan ku hadli kari weydo si fudud inaad tan u qaadataa loogu talagalay ilahay luqadan qani buu ka dhigay sidii sheekhii shiicada oo kale nin baa jiri jiray muctasilada sheekhuu ahaan jiray weyn laakiin nasiibka racba ma odhan jirin balaaye wuxuu ahaa fasiixa fasiixa fasiixa fasiixa ninkaasi meeshuu ka hadlo waa yaabi jiray laakiin racba ma odhan kari jirin rac ninbaa maalin xuje is yidhi isagoo sidan ufadhiyo wuxuu yidhi sheekh su'aal waxaad tidhaahdaa buu yidhi eh, waxaan kaa codsan lahaa bu yidhi inaad tidhaahdo ehm, irmi rumxaka warkab farasaka irmi rumxaka warkab farasaka waa afar erey afarta erey maxaa ka dhex muuqda laakiin afarta ereyba ra' baa ku jira irmi rumxak warkab farasak eeg inuu fikiru cala alaqal doonayo ama hadalkan wataa uu ka kala go'o ma fikirin hadalkuna kama kala go'in wuxuu ku yidhi alqi qanaataka waclu jawaadaka alqi qanaataka waclu jawaadaka waa hadalkii u lahaa dheh waa kii macnihiisii u laakiin ra'dii ka ilaaliyey alqi qanaataka waclu jawaadaka kolkaa luqaddan luqa la barbar dhigi karaa ma jiro ma jirto kolkaa mawla mararka qaar roobka waa loo yaqaanaa adigu waxaan malaynayaa roobka inaad webli u taqaano ood xayaa u taqaano ood haatin u taqaano ood dalli u taqaano ood saxi u taqaano waa magacyaan roobku leeyahay kolkaa mawlana waa magacyaan roobku mararka qaar lagu sifeeyo wey qad bacanaa waxaanu kuu soo dirnay bijawaadin faras baanu kuu soo dirnay faraska oo midluhu isagoo kale laysa yuraaman la codsan karaynin farasun waa faras yushaa bihi laysku weyneeyo lilxusni qurux aawadeed sarjun baa la duldhigayaa eh, koorihii iyo walijaamun xakamihii wajhuhu wejigiisuna subxun waa subaxoo kale walaakin saa'iruljismi jidhka baaqigiisu dalaamun waa madow waladii yasluxu ka u suubada lilmawlaa ka u suubada boqorku cala alcabdi xaraam xawil waxaad u bedeshaa atashbiihaada laati ilaa tashbiihaatin maqluuba wabayin ayuhum ablaq u fiirso kuwan soo socdoo dhani ma aha wada maqluub waa hayru maqluub adaa lagaa doonaya inaad istaba mariso markaa buxtu liyasifu qasran fawqa hadba dabaq baa laga dhisay meel yaroo taaga oo aad u dheer baa dabaq laga sii dul dhisay kolkaa buxturi baa arkay dabaqa yar ee ka taagan halkee meesha taagga a ka taagan buu arkay markaasuu jeclaystoo gabaygan uu tiriyey wuxuu idhi fii ra'si mushrifatin xasaahaa lu'lu'un wa turaabuhaa miskun yushaabu bicambarin mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun في رأس مشرفة حصاها لؤلؤ وترابها مسك يشاب بعنبر في رأس مشرفة ميل آدو سريسا مدحيغا سري أيو كتاغن يهي ميل يرو آدو سريسا مدحيغا سري أيو كتاغن يهي دبقني حصاها عيد يري ميشو لا يضحينا لؤلؤ جوهر بيكا سميسان تهي ciidda iyo qurur waxa meesha yaalaaba jawhar buu ka samaysan yahay wa turaabuha caradeeduna miskun waaba iib carada meesha taallaana waa iibkii udgoonaa oo yushaabu lagu barxay bicambarin cambar lagu barxay diib iyo cambar laysku taray ay carada meeshu ka samaysan tahay buu ku yidhi waad aragtaayo xasaaha luluun waa tashbiih caadiya maqluub baad ka dhigi lahayd markaa kolka allulu kalxasaati oo kale ad odhanaysa waad istaba marinaysaa uun fii ra'si mushrifa meel aad u sarraysa madaxeega sare ayuu ku taagan yahay xasaahaa quruurixiisuna lu'lu'un jawhar baad moodaa wa turaabuhaa ciiddeedana miskun miski baa la moodaa miskiga oo yushaabu lagu barxay bicambarin cambar lagu barxay cambar kelimatu yushaabu lama macnay af carabiga leedahe kolba jumlada siday ugu jirto ayaad u macnaysan kartaa shaab waa mar cirada marna baraxa weeyaan kolkaa halkan waxay ugu jirtaa maxay barax bay ugu jirtaa shaab mudaaricaa lagu kala gartaa inta badanoo haddii yashiibu lagu keenana waa cirada haddii yashuubu lagu keenana waa baraxa iyo masderka midna shay baa la yidhaha midna shawb baa la yidhaha shawb baraxu waa shawb markaa la shawban min xamiim oo kale la shawban min xamiim wa qaala waxaa kaluu yidhi wa kaanat yad alfatxi bnika kaana cindakum yad algayfi cinda alardi xaraqaha almaxlu wa kaanat waxay noqotay ama waxay ahayd yadulfatxi bni khaqaan fatxi bini khaqaan ayuu ammaanayaa nin la odhan jiray fatx bini khaqaan ninkaa la yidhaha fatxi bini khaqaan kolta kelmaddaa khaqaanihi balaaqa may leedaha ad umalaynaysaa bal qiyaasa ah. kelimatu khaqaan ka warrama hal fiiha balaaqa qiyaasa ah hadda kelmadaha waa la qiimeeyaa marka la leeyahay kelmadani balaaqay leedahay balaaqay leedahay balaaqa male ma inama kula tahay inay balaaqa leedahay iyo in kale khaqaan ya alculima idin dhiibe ka warrama balaaqa may leedahay male balaaqo fadx bini khaaqaan magacaasi balaaqa male iska jir bal ku hadal haddaan maqashii fadx bini khaaqaan baldhe ya fadx bini khaaqaan eeg ereygu inuu balaaqa leeyahay waxyaabaha lagu qiimeeya waxaa ka mid a ah shuruudo badan baynuu soo tirinay maalintii koobaad kolka ereygu inuu balaaqa leeyahay wax lagu qiimeeya carabka inuuna ku adkayn markaad ku hadlaysa hadduu carabka ku adkaado sucuubatu nudqi haddaad dareento sucuubatu nudqi haddaad dareento ereygaasi balaaqa ma leh waa balaaquu leeyahay ma odhan karaysid sucuubatu nudqi ama sababtu ha noqoto kelmado badan oo laysku keenay oo kelmado isku yar wada eg eg ha noqoto sidii gabaygii la odhan jiray jin baa tiriyey oo kale wa qabru xarbin bimakaanin qabrin walaysa qurba qabri xarbin qabrun walaysa qurba qabri xarbin qabrun walaysa qurba qabri xarbin qabrun ereyo kelmad quroo culisi kuma jirto waa ereye isku wada dhodhow laakiin markii laysku keenay erey ra soo noqnoqonaysa walaysa qurba qabri xarbin qabrun eg qurba qabri xarbin qabrun waa wuu kugu yar adkaanaya inaad ereygii ku celceliso ama aad tidhaahdo wuu kugu adkaanaya kolkaa balaaqa male ereygu sidaan horay usoo eegnay saasoo kale hadduu noqdo wax balaaqa ama yeelanaya markaasoo kale soomaalideennaba uu ka buuxaayo nin odayo ayaa beri sagaal iyo sagaashankii ayaa kitaab balaaqa ah anagoo eegayna ayaan kelmado balaaqa waxaanu soo qaadanay soomaaliga ereyga u dhigmi kara erey kasta ereyga u dhigmi kara kolkaa sucuubatu nudqiga haaqaankaasoo kale ayaanu soomaalida ka raadinaynay waxaanu hellay markii dambe kelmadda odhanaysa jiirtii jiirsow caadi maaha jiirtii dhaba jirise jees dhicis jir dhardiya ayaa ku daayay bal intaa dheh jiirtii dhaba jirise jees dhicis jir dhardiya erey quroo culisi ma jiro gaar haddaad u qaada istidhaa laakiin markaad isku keento sucuud bay noqonaysaa balaaqo male wax noocaasoo kale markaa ninkan magaciisu waa sidaasoo kale wa kaanat waxay ahayd yad fadx bin khaaqaa ninka la yidhaahdo qacantiisu cindakum agtiinna yad alkayfi qacan gargaar ayay ahayd cinda alardi oo dhulka agtiisa ah oo xaraqahaa uu gubay almaxlu abaari ay gubtay buu ku leeyahay ama abaari si xun ay u gubtay eeg waxaa la doonayaa yadu fatxi bini khaaqaan ninkaa la yidhaha gacantiisa ayaa laguugu tashbiihiyey maxay kayf baa laguugu tashbiihiyey kolkaa tashbiiha ninkaa kayfka lagugu tashbiihiyey gacantiisa roob oo kalaa lagaaga dhigay inay tahay dee roob ma ahayn waa tashbiih saxa laakiin laguma odhan roobku waa gacanta ah, ninkaasoo kale laakiin waxaa layihi gacantiisu waa rooboo kale roobkay wagtaho weli kasii badan bay ka dhigan tahay wa kaanat waxay ahayd yadu fatxi bini khaqaan fatxi bini khaqaan gacantiisu cindakum agtiinna yadalkaysi qacan gargaar bay ahayd ama qacan roob oo kaley ahayd cinda alardi dhulka agtiisa uu roobku u xisaaban yahay dhulka oo xaraqaha uu gubay almaxlu abaartu wa qaala fi lazal isla isagii buxturi weeyaan oo haasaawe ka hadlaya haddaad aragtiin hazalka ama aad aragtiin nasiibka ama aad aragtiin shabiibka wuxuuba waxawey haasaawa loo yaqaana af carabiga hazal nasiib tashbiib waa haasaawe weeyaan wa qaala fi lazal haasaawaha wuxuu ku yidhi lastu ansaahu baadiyan min baciidin yatahanaa tahaniya alhusni hadan lastu ansaah weligay ilaawi maayo buu yidhi baadiyan markuu soo muuqday min baciidin meel fog uu ka soo muuqday yatahanaa isagoo isjejebinayaa tahaniya alhusni laani siday isku jejebiso laantaasoo hadan qoyani buu ku leeyay laan yaroo qoyani siday isku jejebiso oo kale hadan iyadoo qoyan baadiyan markuu soo muuqday min baciidin meel fog uu ka soo muuqday yatasannaa isagoo isjejebinaya tasaniya alqusni laantu siday isku jejebinayso qadan xaalo ay qoyan tahay laantaasi markaa lastu ansaahu baadiyan min baciidin yatasannaa tasaniya alqusni qadaan wa qaala fi lmadiix waa isla buxturigii unbayna haystee wuxuu buxturi yidhi mar kale wa ashraqa can wasaafaa biakhlaaqin hiya tallu fi subxi washraaqa can bishriin huwa nawru fi duxaa wasaafaa biakhlaaqin hiya dallu fi subxi waashraqa wuu soo iftiimay can bishrin weji bishaare sida oo kale xaggiisa ayuu ka soo iftiimay oo huwa nawru ubax oo kale aad moodo annawr marka nuunka la fadxiyo waa ubaxa haddii nuunka la wa ashraqa wuu soo iftiimay an bishrin bishaaruu ka soo iftiimay weji side oo kale oo huwa nawru ubax la moodo fiduxa barin jooga ubax yaroo barqin jooga ayaaba la mooda sababtuu barqinka usoo qaatay ma huwa nawru fiduxa ubaxu barqinku ugu qurux badan yahay baa la yidhaha waayo iftiinkii cadeedeedna helay dharabkii iyo dheedadii xalay uu helayna weli kama imbixinoo haddii uu oomi lahaa ma qaadhin ba la yidhaha cadeed kululna kuma dhicin weli kolkaa barin markuu joogo waa markuu ugu dhalaalka badan yahay wa ashraqa wuu soo iftiimay can bishrin buu ka soo iftiimay weji bishaare sida oo huwa nawru ubaxoo kale ah fi duxaa barqin jooga wa saafaa wuxuu saafi iyo nadiif u noqday biakhlaaqin bisababi akhlaaqin akhlaaq sababteed ayuu nadiif la noqday oo hiya dallu aad moodo dharab fi subxi subax hore jooga akhlaaqdiisana dharab yar baabaad moodaayo subax hore jooga buu yidhi maqluub inaad ka dhigtaa lagaa codsanaya qodobka afraad xawil waxaad u bedelaysaa tashbiihaat almaqluuba alaatiya tashbiihaadka maqluubka ee la istabamariye soo socda ilaa tashbiihaatin hayri maqluuba tashbiihaadan maqluub ahayn unbaad ka dhigi rakibnaa qitaaran tareen baanu raacnay kaanahu aad aljawaadu sabaaq faras aad u dheeraynaya tareenka maxaa la moodaa buu kaanahu aljawaadu sabaaq waa maqluub ma tareenkaa orodka ku dheereeya mise faraska so tareenkuma dheereeyo tareenkaa dheereeyaha kolka wuxuu inuu ahaa inuu yidhaabay ahayd faraskaa tareeno la moodaa iminka tareenkaa faras la moodaa buu kuli u istabamariyey markaa dahara subxu subax baa soo baxday kaanahu la moodo xujatuka saaica daliilkaagiibaaba la moodaaba daliilkaagi sidaa daliilka u cadayso oo kale ama aad hadalka u cadayso oo kale ayaa subaxda la moodaa war ma hadalkaagaa subaxda u eg mise subaxdaa u egaanaysa hadalkaaga waad arkaysaa faaxa waxa udgoon noqday faaxa waa fooxeennii baynu nidhi faaxa waxa udgoon noqday azahru ubixii ayaa udgoon noqday kaannahu waxaba la moodaa dikruka aljamiil xuskaagii u wanaagsanaa taqallada alfaarisu wuxuu tunka saartay ninkii dagaalyahanka ahaa sayfan seef kaannahu aad mooddo caziimatuhu yowma nizaal go-aankiisa aba la mooda yowma nizaal maalintay raggu ishelaan annizaal waxa weeye nizaal waa maalinta laysku soo degayo laysku soo degayo dagaalada hore waxaa la samayn jiray waxaa la samayn jiray labada nin ee madaxda ah ee ciidamada kale wata ayaa wada hadli jiray waryaynu isku soo saarno ama ciidanka nin kamida ayaa intuu soo baxo oo inun geesinimo isbidaya ayaa soo bixi jiray markaasu intuu sidaa usoo baxo ciidanka ka soo hordheereeyo ayuu odhan jiray ciidanka kasoo horjeeda carnin io dhigma iisoo saara buu odhan jiray ama madaxdaa markaa isku soo bixi jirtay ninka madaxdii hadduu soo baxo uu yidhaa nin ii dhigma iisoo saara dee madaxda ninka kale madaxda u ayaa usoo baxaya sidii ka dhacday cali binu abi aalib iyo ninkii marxab la odhan jire yuhuudiga ahaa yowma khaybar kolka waa kay isku soo baxeen cali baa laakiin yaa usoo horbaxay marxab ma lahayn cali baa lahaa cali baa usoo baxay marxab in badan buu isku dayey welibana inuu cali ka gabadu ka leexleexdo wuu diidey kolka saasoo kale wey mizaal waa maalinta ciidanka dadka haysta intay isku soo baxaan ciidanku hata way isku daawanayaan markaa looma gurmanayo laakiin markuu midkood midka kale ka badiyo ee la ogaado inuu kaasi bediyey waa caadi waa loo gurman karaa markaa waa loo gurman karaayo kaa badiyeyba inta badan welibana dadkoogu ay u gurmadaan ka badiye guusha hela ayaa loo gurmadaa inta badan inta badan saasaa ku badnay dagaalada laakiin ka laga badiyey ciidankiisu isaga iyagoo isla u gargaara mayna iman jirin goobta waa mamnuuc waa kii abijahal maalintii beder oo kale saxaabada eh, iyo markay isleen saddexdii nin dee labadii walaalaha ninkii adeerka u ahaayeen midna aabbaha u ahaa ee loo diray cali binu abi aalib iyo iyaguna xaafadii kale dhinacan de xaafad kalay ahayn iyagune waa saddex qofoo isku xaafadaa soo baxo saddex qofoo isku xaafaduu nebigu u diray calayhi salaatu wasalaam waa laba ninoo walaala iyo wiilu midna dhalay midka kalena uu dee adeeru yahay iyo cali binu abi aalib iyo dee raggii la garanayo xamse oo adeerkiiya iyo ninkii kale cali abilmaadeerka ahaayeen waa laba ninoo ilmaadeeriya adeerkood weeye ayaa u baxay maxaa dhacay markii saddexdii nin ay fooda istareen saxaabadii markay laayeen nin kastiba kiisii dilay xamsa kiisii wuu dilay calina kiisii wuu dilay laakiin saxaabigii kale magaciisa kum kumu aha ya cubayda waa sax cubayda way isdhaawaceen markay isdhaawaceen guusha saxaabadaa yeelatay dee waa kii ciidanka muslimiinta ah galay meesha kii gaalada abijahl ma soo gelin muslimiintiibaa ayaa ayaa ayaa ninkii dhaawac ahay cubaydana soo qaatay intii kale kolkaa mubaarasadu waa noocaa ama nisaalku waa noocaas oo kale sababta keentay inay qoladani u baxaana waa mooraalkooga kor u kacaya kuwan kalena waa mooraalkooga hoosu dhacaya abijaal waa kii ku ciyaaree lahaa saddexda nini heshiis bay la sii ahaayeen iska daaya buuri nimankan muslimiinta ayay la sii iyagaa isdedeje iska daaya buuri waa ogaanba kaarte laynoo degay oo mooraalkeenna lagu dhaawacayay ahayde hamoodina buu yidhi dhabinu waxaasi ah wax meesha ka dhacay nisaalku waa kaa ciidankaa isku soo baxaya weeye taqallada waxa qaatay ama garabka sudhay alfaarisu ninkii dagaalyahanka ahaa ayaa sayfan seef qaatay kaannahu waxaba la moodaa seefta casiimatuhu go'aankiisa yowma nizaal maalintay raggu isku soo baxayaan annizaal waa markaa raggu isku soo baxayaan oo kale mubaarazana waa loo yaqaanaa inta badan oo mubaarasaad laga yaaba inaad aragteen layliska shanaad kawin waxaad samaysaa tashbiihan maqluuban tashbiih maqluub ah min kuli darafayni laba darafoo min aladraaf alaatiya darafyadan soo socda ah min wadci kuli darafin daraf kasta waad dhigi doontaa maca maa yunaasibuhu wixii ku habboonaa tashbihun waa maqluub u fiirso tashbihan marka maqluub lagu yidhaa iminka qasfu racdi waa onkodka sow ma aha danabka onkodka uu samaynayo onkod ama danabka oo kale sama qasfu racdi yaa ku habboonayn halkaa aan isku tashbiihiya sawdka ma arkaysaa sawdka isku habboon yihiin waa inaan sawdkaa kolkaa dee isku tashbiihiyaa waana maqluub baan ka dhigaya laakiin waxaan ku odhanaya qasfu racdi milu sawtika war onkadku adiga codkaagaaba la moodaaye adaa ka cod weyn bay markaa noqonaysa saan idacaysanayo ada waa qoyan sawma adabuhu baan doonaya adabuhu waa cadhadiisii yaan ku tashbiihinaya markaa adabuhu cadhada waa saaciqada musiibadan ka hoosaysa un asaaciqatu iyo qaylada milu adabihi cadhadiisiaba la moodaa halkaa adabihi adabatun buu yidhi tadaa waxaan doonaya inuu ka dhigo inuu qadabuhu yidhahdaan halkaa doonayy uu ha ka dhigo ciduu ha uga dhigay miyey jirtaa aduu kaaga dhigay sax wey dabcaddaasi waa dabcaddii shalayna saxnayd weeyaan waa qadabuhu in tacdaa laga dhigo ayaa fiican kolka waxaad odhanaysaa asaaciqa saaciqadu waa milu qadabihi cadhadiisa oo kalead odhanaysaa waad qiyaasan karaysiin baan u malaynaya qasuraacdi waa onkodka qadabuhu waa cadhada lamculbari waa hilaaca iftiinkiisa ahlaaquhu waa ahlaaqda nuuru jabinihi jabin waa halkan dhabanka jabin waa dhabanka nuurna waa iftiinkii nuuru jabinihi dhabankiisa iftiinkiisii asaaciqa waa musiibada shacruhu waa timihiisa ibtisaama waa dhoola cadaynta shucaacu shamsi waa fallaadhii cadeed oo kale sawtuhu waa codkiisa sawaadu leyl waa habeenka madow ashaaru rabici waa guga ubixiisa kolka intan miyaadan isku doordooran karaynin ma isku doordooran kartid leyliskuna kitaabkuna uu kaaga shaqeeyeyba kitaabka laftiisa kaaga shaqeeye macnaha mar haddaad heshay adna kitaabka intaa ah. isku soo eeg atmim waxaad dhammaystirtaa atashbiihaat almaqluuba alaatiya tashbiihaadkana ardayow dhammaystir kaana halkaa waxaa dee kolley erey baa ka maqan quduumaka liziyaarati okay waxaa halkaa erey baa ka maqan ereyga halkaa ka maqan inaad adigu kusoo buuxsato kolley wuu kuugu buuxiyey kitaabkuiyo waad aragtaa halkan haddaad xaggan dambe oo kale adeegtid tusaale ahaan wuu kuugu buuxiyey majliska liaad sooma kana dabiiba ia buu ku leeyahay kaana dabiiba ixa caafimaadka dhex socda fii jismi lmariid qofka buka jidhkiisa waxaa la moodaa quduumuka imaatinkaaga liziyaarati adani caafimaadkayga u imanaysay kolkaa dabiibu sixaba meesha ayaad ku soo gelinaysaa maxaan ku tashbiihinayaa kaana dulla lyatiimi agoonka dulligiisa waxaba la moodaaba markaan idhaa halkaana maxaan ku buuxiyaa markaa afwan waxaan doonayaa kaana jur'ataka kaana jur'ata alasadi libaaxa dhiiranaantiisa waxaa la moodaa jur'ataka dhiiranaantaadii kaana sawtahu lmunkir halkaa maxaan odhanaynaa kaana nahiiqa alximaar cida dameerka waxaaba la moodaa sawtahu lmunkar codkiisii munkarka ahaa ee la inkaarayey ama la diidayey xaraarata xiqdihi maxaan odhanayaa ka afraad kaana tawaquda naar dabka shidmaya waxba la moodaa xaraaratu xiqdihi waad ka soo shaqayn kartaa kitaabka uu kaaga shaqeeyey kaana layliska toddobaad isna waad ka soo shaqayni waan ku macnaynayaa uun quduumuka liziyaaratii waa maxay leyliska lixaad imaatinkaaga aad u timid inaad isoo buuqato jur'atuka waa maxay macnaheegu dhiiranaanta sawtuhulmunkar waa maxay codkiisa la inkiro ka'annada ka horaysana waa aadaatu tashbiiho waa erigii isku ekaashaha faa'iidaynayey xaraarata xiqdihii waa maxay caloolxumadiisii kululayd weeyaan xaddu casiimatika waa maxay xaddu casiimatika ereyga xad ee afcarabiga macno badan buu ku yimaada xad mar waa cadhada oo xad cadhaa loo yaqaanaa marka waa xadkan labada wadan udhaxeeya ayaa xad la yidhaahdaa marna xadku waa afka sida xadiidka ku qoran walyuxida axadukum shafratahu waa afaynta ayaa xad la yidhaahdaa xadda wuu afeey marna xadku waa xadka jaridda xadka jaridda sida zaanigii la xaday oo kale marka la leeyahay xadda wuu xaday kolka iminka xaddu casiimatika waa afkiibay halkan ugu jirtaa xaddu casiimatika afkiibay iminka ugu jirtaa ixtiyaaluhu waa maxay macnaheegu waa xeeladaysi haddii ixtiyaalba la sheego kollay dacawa meeshaa kama maqna iminka tashbiiha ah soo socdaa wuxuu u qaadan doono tacawo inuu meesha keen eeg makra saclab buu soo qaatay durtaba makra sacab saclab haddii aad aragto ixtiyaalba wax dacawo la yidhahdo meesha ka maqnaata inta badan inta badan waa xayawaanka midba waxbaa lagu xasuustaa ixtiyaal iyo shirqoollada iyo makriyada iyo xeeladaysiga iyo dacwada laguma gaadho waa laga amakaagay shaafici baa xataa ka hadlay shaafica dawacad dawacada markay digaagadaha ka qaadatay khayaanay kaga qaadle way boobtee dacawo makri iyo shirqool bay xayawaankan gaajoon baa lagu daraa sidaba dacawada dacwadu ma gaajooto gaajo uma dhimataa la yidhahdaa sida badan markii la baadhay hadday nasiibka ku timaaddo inay gaajooto ay gaajo besdeed noqoto bannaan bay daydayataa meel bannaan ayna waxba joogin bay daydayataa afarta logood bay koru taagtaa sidii wax dibirsan bay iska dhigtaa cabbaar markay sidaa yaro ahaatay ayuu haadku moodaa bakti uu ku soo degaa kaa horreeye kusoo degay bay qabsataa markaa kolkaa waxa wey baash way shirqoolla badantaa layliska toddobaad kaana casfa riixi waa casfigu waa dhabashadii dabaysha dhabashadeeda waxaad moodaa dulal yatiim waa agoonka dullinimadiisii nadrat alwirdi waa ubaxa widhwidhkiisii iyo dhalaalkiisii waa jawhartii safaa almaa waa biyaha nadiiftaa kaana sixra waa sixirkii oo kale weeyaan layliska sideedaad bal hadda ila eg jaaa ku yimid fii kutubi ladabi kutubta adabka waxaa ku timid ana abatamaam ninkii abatamaam la jiray xiinamaa qaala markuu yidhi fii madxi axmed bin muctasim axmed bin muctasim buu yidhi waan ammaanayaa wuxuu yidhi iqdaamu camrin fii samaaxati xaatimin fii xilmi axnafa fii dakaa'i iyaasin gabaygaa ayuu tiriyey wuxuu yidhi iqdaamu camrin geesinimadii camar ayuu leeyahay fii samaaxati xaatimin deeqsinimadii xaatimna wuu leeyahay fii xilmi axnaf dulqaadkii axnafna wuu leeyahay fii dakaa'i iyaas maskaxdii iyaas ninkii la odhan jirayna uu leeyahay adduunka waxa qoran kii ugu geesisanaa sidaa dee marka dadka caadiga alla ah qiimeeyo wuu qoran yahay kii ugu deeqsisanaa wuu qoran yahay kii ugu dulqaadka badnaa wuu qoran yahay kii ugu maskaxda badnaa wuu qoran yahay kii ugu doqonsanaa wuu qoran yahay eeg waxaan qornay kii ugu bakhaylsanaa wuu qoran yahay taariikhda dee raggu markay wax qori jireen waa la qoraa wax kasta waa la qoraa kolka nin kastaba waaa la odhanaya bakayl imika haddaan ka wararno nin kastaba wuxuu ka sheegay waa lasoo qaadan karaa bakaylkii kuula yaabka badnaa muxuu ahaa haddii la yidhaah intaasoo sheekh baa ka hadashay kaasaa igu yaab badnaa ani kaasaa igu yaab badnaa ani kaasaa igu yaab badnaa jaaxid wuxuu yidhi bakaylkii kuula yaabka badnaa sheeg baa la yidhio nin maalqabeen aabihii dhintay buu yidhi basra xoogaa hanti aad u badan lagu ka tegey buu yidhi aad u badan laba ninoo qurana way ahaayeen wuxuu yidhi war aabbaha la aasine horta hantidaa uu ka tegey aan isku ogaada qaybtayda aan qaata buu yidhi aabbayaan laasna qaybtiisa aan qaato hoobaa la yidhi waaye wuu qaatay wuu la ballamayoo markuu la ballamay buu ballantii ka habsaamay markuu ka habsaada lacagtuu qaatayna xalay waa la ogaa markuu ka habsaamay baa hor maxaa kugu dhacao calooshu istaabtay wallahi xaafadaydii baanan jooginoo dee xalay waanigii reerka ka soo maqnaa buu yidhi waaba soo kici kari waaye gaajo in yar baanu socono carruur yaroo kubad ciyaaraysaanu ku soo baxnay buu yidhi wuu iga soo horjeedsaduun buu yidhi shiikh weyn baa tahaye aan ku warramun buu igu yidhi bu yidhi wax dhaqaalo badaan inoo seefgarayn kara ayaan kuu sheegayaa bu yidhi haye wuu yaabayba waa maxay haddaba daacad buu warramayaa waxaad samaysaa bu yidhi carruurta saambuusun baynuu samayn bu yidhi reerka saambuusa baalka yare saambuusyadan baynuu samaynaynaa bu yidhi saddex arrimoodna waynu ugu dadaalaynaa bu yidhi daqiiqda waynu ku badini ku badini dabkana waynu ka yaraynay saliidda waynu ku badini ajigana waynu ku badini bui saddexdaa qodobun baynu saambuusa ugu dadaalaynaa buui ya saambuuse daqiiqo ka samaysan oo dab dabkii laga yareeyey muxuu kula yahay muxuu noqonayaa maad umalay eg ya muxuu noqonayaa <laughs> waa qoosha caadiya wuxuu yidhi wuxuu sameeya uhi calooshu ku soo karaayo maalintaa qoreec xaafaddu kuma weydiinaysa buui lacagtii qoreecda iska dhigo qadana kuma weydiinaysa buui cashana kuma weydiinaysa buui intaaba saambuusa kaaga filaaday buu yidhi markaa wuxuu yidhi xagga qajida aan kulahaa qajida ku badi maad garanaysaa bui macnaheega may qajidu waa kulaylo qofkuu dhididaa bui u dhalaalaa waa nin carruurtu cadcadda unbaa laodhan doonaa buuhi ya dhididkoogu markuu bato ya waa caddaan bilaadhiiga maogtahay caddaa unbaa laodhan doonaa buu yidhi waxaa kuu seefgaroobaya mataqaanaa buu yidhi waktigan dhaxanta jaakeetkii la xidhan jiray iyo buslihii e, la huwan jiray iyo gu'ii cusna intaasoo dhanna way kuu seefgaroobaysaa waa caddee carruur ay qaji ku jirto kolkaa qajidaasaa gubaysa buui eh, kolkaa bakhaylku adduunka wuu qoran yahay ninkani kolkaa ogaan buu ku tashbiihinayaa adduunka kii ugu wacnaa dhinacaad eegtaba waa laga qaaday laakiin ninkaasi ma hadda ninka ugu bakhaylsane la socda culimmadu raggii kalay keeneen ayaa ka darnaa rag iminka halkan ayna munaasib ahayn inaan keenno ayaa ka haboo ayaa ka darnaa ninkaa wuxuu idhi iqdaamu camrin camar geesinimadiisii ayuu leeyahay camar geesinimadiisii camarkaasi waa camar binu hindi eh, cafwan cafwan waa camar binu kalsuum weeyaan Eh, mise waa camar binu macdikarib sa camar binu macdikariba weeyaan camar binu macdikariba adduunka horta camar binu hindiba inta camar binu kalsuun baa lasoo qaataa camar binu kalsuun iminka kitaabkeenani camar binu macdikariba buu ina yidhi camar binu macdikarib waa nin geesinimadiisa la yaqaanay carabtana aad iyo aad ay ugu dhex faaftay buu ahaa laakiin waxaa muhiim ah inay rag badani ku macnaynayaan camarkaa camar ibnu kalsuum ninkii lo odhan jiray camar ibnu kalsuum camar ibnu kalsuum baa lagu macneeya waxaana awow u ahaa oo inantiisu ay dhashay ninkii muhalhil lo odhan jire dee carabta waa la garanaya muhalhil libaaxa feerka ku dili jiray ilaahay baa awood siiyey hayru caadiya libaaxuu feerka ku dili jiray waa la sheegaa taarikhda inay soo martay libaaxuu feedhay oo dhintay kolkaa geesina wuu ahaan jiray afartan sannadood buu dagaal ayuu hogaaminayey weligii waxaa la yidhi ninkaasoo la jebiyey dagaal lama arag weligii noloshiisa ninkaasoo la jebiyey lama arag kolkaa camar ibnu eh, kalsuum boqor camar ibnu hundi loodhan jiray baa maalin ayaa yidhi ma la heli karaa buu yidhi islaan hooyaday aanu adeegayn ma la heli karaa oo hooyaday iska kibrin karta boqorkaa odhanaya waxaa lagu yidhi ha camar ibnu camar ibnu kalsuumkana lasoo qaatay geesigaah hooyadii uu muhalhil dhalay dee inankeeguna waa camar baa la yidhi oo ninkan iminkaan doonaynaa aabbaheedna waa muhalil iigu yeedhay buu yidhi boqorkaa idin doonaya ku dhaha waa loo yeedhay way u yimaadeen markay u yimaadeen baa islaanta iyadoon kabaha iska bixin dirasho lagu bilaabay markaasay tihi saaxibulxaaja taquumu ilaa xaajatiha wayna oydo inankeegiibay u oyday camarkan ah camarkan camarkani dagaalyahan buu ahaa gaadhkii boqorka intuu wada laayey ayuu boqorka laftiisa nolosha ku qabtay markuu nolosha ku qabtay ma dilina ayuu gabay ku dultiriyey waa kii odhan jiray annaga buu yidhi ilmaha yaree dhashaa markuu naaska ka gurayay boqorradu u sujuudaan ka iyaga maxaad u malayni buu yidhi ya idaa balaga alradiicu lanaa fitaaman takiru lahu ljabaabiru saajidiina wuu dilay markii dambe kolka isagaa lagu soo qaataa inta badan geesinimada iqdaamu camrin camar geesinimadiisuu leeyahay fii samaaxati xaatimin xaatim dulqaadkiisana wuu leeyahay xaatim hadaa waa la wada garanayaa baan u malaynaya isagu ka hadal inooma baahnaa fii xilmi axnaf axnaf dulqaadkiisuu leeyahay axnafkan weligii nin ka dulqaad badnaa adduunka waa laga yaabay maalin baa isagoo doonyaysanoo odayaal xaafadooda u sheekaynaya ayaa inanu dhalay oo meyda loo keenay inanuu dhalay oo maydaa loo keenay u doonyaysnaa sheekana wuu ka waday saafina way ag taallay inankii uu dhalay ee meydka ahaa markii loo keenay oo imikuun la dilo dhiiggii ka yaacayo kasna loo dilay xabad seefana u haystaa ayaa haddana isla daqiiqadii kii dilay oo la hayo ayaa loo keenay kii dilayna waa kan adu seeftaad qaadan lahayd soo maa sheekadii ma kala jarin doonyadii uu doonyaystaana iskama furin markuu sheekadii dhamaystiray buu kii la hadlayoo maxaa ku kalifay buui u dishay walaalkaa ka fure buu yidhi xadhigga sii daaya buu yidhi nin kaluu la hadlo geelayga boqolkee halkaa jooga buu yidhi islaantii inankan dhashay u baha islaantii inankan la dilay dhashay boqol halaad u geeya buu yidhi magtaanaa bixinaye inankiisiioo la dilay ayuu magtii haddana isagu bixiyey kolkaa isagaa loo soo qaataa dulqaadka fii xilmi axnaf fii dakaa'i ilyaas gabaygaa markuu tiriyey qaala bacdu xusaadihi baa yidhi amaama mamduuxihi maa zidta maadan ka ziyaadin calaa an shabbahta alamiira amiirka inaad ku shabbahdo biman huwa duuna dadka itaal dooran mooye wax kale amiirkii sawdiga caayay bay yidhaahdeen waayo camar iyo xaatim iyo axnaf iyo iyaasi ugu shabbahday alamiiru fowqa man dakarta baa lagu yidhi welibana nin filosofi ahaabaa ayaa hadalkaasi ay ka soo yeedhay alamiiru fowqa man dakarta alamiirkii hoos baad u dhigtay wax ka hooseeyaad abu tamaam si lama filaanu labadan gabay u tiriyey laa tunkiru darbii lahu man dunahu maala sharuudan fi nada walbaasi fallahu qad daraba alaqala linuurihi maala min almishkaati wanibraasi gabaygaasuu soo tuuray istirk markaasuu xasuustay wuxuu yidhi laa tunkiru ha inkirina darbii lahu haddaan u yeelay man duunahu cid ka hoosaysa maalan tusaale sharuudan dhex socda finada oo xagga deeqda ah walba'si iyo xagga dagaalkaa ah. war dadko cid ka hoosaysa haddaan ku tashbiihiye igu qabsanina waayo fallaahu ilaahayba qad daraba alaqala kii hooseeyey ayuu soo qaatay linuurihi nuurkiisu u soo qaatay maalan tusaale min almishkaati halkii dubaaradda la gelinayey iyo wanibraasi laydhkii isagoo ku tusaalaynaya aayadii ma garanaysiin ya allahu nuur samaawaati maalu nuurihi ka mishkaad ma garan sow ilaahay nuurkiisa laguma tashbiihin mishkaadka kolkaa nuurka yaa raa'ica laakiin ka ilaahay ma waxba gaadhaya kolkaa ilaahayba wuxuu isku tashbiihiyey nuur ka hooseeye haddaan boqorka cid ka hooseeye ku tashbiihiyey waridaaya buu yidhi laa tunkiru haygu inkirina darbii lahu yeelidayda aan yeelay man duunahu cid ka hoosaysa maalan tusaale sharuudan dhex gelaya finadaa dadka iyo walba'si qad wuxuu soo qaatay uu yeelay alaqala kii hooseeyey linuurihi nuurkiisa ayuu maalan tusaale ugu soo qaatay oo min almishkaati halkii dubaaradu ay gelaysay godka ahayd iyo wanibraasi laydhkaba ah famaa macna radi waa maxay radiga macnihiisu alladii radigaa saaqahu abu tamaam uu kaxeeyey fi lbaytayn saabiqayn jawaabtu xagga kale kugu taalla wahal fi istiaacati kama kari an tudaafica inaad difaacdo can abi tamaam bixujatin ukhra xujo kale ma ku ha waad ku difaaci kartaa waayo boqorka ma hal ninuu ku tashbiihiyey mise afar nin buu ku tashbiihiyey afar nin soo kuma tashbihin kolka waxay ka dhigan tahay wixii ilaahay dadka ku kala baahiyey ayuu boqorkoo keliya isugu keenay kolkaa boqorku raggan wuu ka wada qaalisanaaba macnaheegu weeyaan kolka wax ka hooseeyaba kuma tashbiihinin wahal fi istidaacatika kartidaada ma tahay an tudaafica inaad difaacdo can abi tamaam inaad difaacdo bixujatin ukhra xujad kale aad ku difaacdo bacda an tandura intaad eegtay fi lbeyti jamiicihi beytko dhan markaad macnaysato waxa kuu soo baxaya boqorku inuuna nin kamida ku tashbiihine ragoo dhan uu ku tashbiihiyey wamaa nawcu tashbiihi tashbiiha noociisa sheeg alladii kaasoo yurdaa yurdii haaulaai nuqaad nuqaadu ay raaligeliyey yurdii haaulaai nuqaad nuqaadaa ka raaligeliyey bal hadda sheeg way ku taallaa kolley jawaabtu haati tashbiihaati maqluuba tashbiihaadooda maqluuba ka fii wasfi jarii'in nin dhiiran tilmaantiisa miqdaamin oo horay u gal leh uma fii wasfi safiinatin mar ka midaad ku tilmaamayso uma fii wasfi kalaamin baliiqin hadal balaaqale midaad ku tilmaamayso layliska tobnaad waa layliskii ugu dambeeyey walowla ixtiqaaru lusti shabbahtuhum biha walaakinahaa macduudatun fi lbahaa'imi walowla ixtiqaaru lusti libaaxyada yasidoodu haddayna jiri lahayn shabbahtuhum biha waan ku shabihi lahaaba walaakinahaa iyada waa libaaxyada ee macduudatun waxaa lagu tiriyaa fi lbahaa'imi inay xayawaanka yihiin baa lagu tiriya aan caqliga lahayn wuxuu yidhi anuu libaaxba u quuri maayo buu yidhi qofkaan ammaanayo waa libaaxoo kale odhan maayo waayo libaaxu wuu ka fiican yahay qofkani libaaxu de waa xayawaan caqliba male buu yidhi xaggaa markaan ka eego kuba shabihiba maayo qofkaa libaax walowla ixtiqaaru lusti libaaxyada la yasaya haddayna jiri lahayn shabbahtuhum biha waan ku shabihi lahaa walaakinahaa iyada macduudatun waxaa lagu tiriyey fi lbahaa'imi baa lagu tiriyey bahaa'imta ayaa lagu tiriyey takalam ka hadal calaa maa fi lbeyti saabiq beytka hore waxaa ku jira oo min duruubi lxusni lbayaani quruxda balaaqada ah bayaani waa balaaqada wahal taraa ma arkaysaa ana almamduuxa ka la ammaanaya yakuunu ablaq inuu ka balaaqo badnaan lahaa low qaala hadduu odhan lahaa shabahatuhaa bihim hadduu odhan lahaa wamaada yakuunu tashbiihu idan tashbiihuna muxuu noqon lahaa halkaa ma haysiin balaaqatu tashbiihi halkay ku qoran tahay iska soo dhaafa balaaqatu tashbiih cashirkeenna way ka madax bannaan tahay wixii aan soo dhiganaynay oo dhan ayuu doonayaa balaaqada yare ku qoran inuu wax yar taabto oo iska qodobo dhowra adigu uma baahnid intaa haddaad tashbiiha soo fahantay iyo balaaqadiisa inta yaree halkaa ku qoran waxba ugama baahnid iska soo dhaaf wax gabayoo ku jiro saasiina ima muuqdo kolley alxaqiiqatu almajaas almajaas allugawi cashirkan waynu iska bilaabaynaa waynu iska bilaabaynaa maanta bilowgiisa ayaynu wax ka arki doonaaye kitaabkeennan balaaqadu saddex saddex cilmibuu ka koobnaa culimo saddexda cilmiyuu ka koobnaa maxay kala ahaayeen waxau ahaa balaaqada koobaad maxay ahayd maxay ahayd ta koobaad waxay ahayd waxa wey waa bayaan ka labaadna macaani ka saddexaadna badiic saddexdaa balaaqo ayaa meesha inoogu jiray waa saddex balaaqo markaa balaaqada meesha inoogu jirtaa waxaynu nidhi waa bayaankii iyo macaanigii iyo badiicii waa saddex balaaqo markaa akhi saddexda balaaqo ee halkaa aynu ku hayno ama saddexda balaaqo ee halkaa inoogu jirta bal hadda si fiican u eg saddexdaa balaaqo ama saddexdaa cilmi bayaankii ayaa u qaybsamay afar saddex qaybood tashbiih maanta inoo dhammaaday qaybtii koobaad ee tashbiiha maanta inoo dhammaatay majaaz maantaynu cashirkeenna iminka waa kuu ka bilaabanayo iyo kinaaya kolka waxay ka dhigan tahay tashbiiha ayaa ilaa xad badan eh ilaa xad tashbiiha badan eh majaaska iyo kinaayadu waynu arki doonaa insha allah ma sii badnaanayso hadalka waxaa loo qaybiya hadalka lagu hadlayo majaas iyo xaqiiqa loo qaybiya hadalkaaganaad ku hadlaysa caadigii qaybna waa majaas qaybna waa xaqiiqa nasiibka laakiin dad badani ma kala fahmayaan keebaa majaasa keebaa xaqiiqa lama kala garanaya dad badani sababta waxaan u malaynayaa majaaska iyo iyo iyo xaqiiqadu waa isticmaalkii af carabiga ayay ku jiraan qof kasta oo carabi garanaya mas'aladaa kama doodi karo kama murmi karayo haddaad carabiga si fiican u fahanto waad arkaysaa isagoo iska cad baad arkaysaa waxaan jeclaysanayaa haddaba maadaamay culimo badan isku qaqabsadeen ay qaarkood qaateenba majaas ma jiro qaarna ay qaateen majaasku qur-aanka kuma jiro qaarna ay qaateen majaasku asmaada ilaahay kuma jiro eeg hadda maadaama oo intaasoo dhan la raacay oo intaasoo dariiq ay jiraan anuu waxaan ku leeyahay majaas buu jiraa af carabiga wuu ku jiraa af soomaaligana wuu ku jiraa qur'aankana wuu ku jiraa kitaabka qur'aankaana wuu ku jiraa ragga yidhi majaas ma jiro boqolkii hal maaha caalam alislaami haddii la qiimeeyo boqolkii hal maaha ragga yidhi majaas ma jiro waa runtii arin dee arrin aad iskaga adag weeye markaad sidaa u egto innagoo rag badan oo culimiihi ay ku jiraan ragga hadalkaa qaatay majaas ma jiro yidhi laakiin waxa weeye aad iyo aad bay naadir u yihiin ragga yidhi majaasku qur'aanka kuma jiro waxoogaa weeyaan waxoogaa yar waa farakutiris waxoogaa yar weeyaan ragga yidhi qur-aanka kuma jiro waxaa ka mid ahaa sheekhii shanqiidi la odhan jiray sacuudiga muritaniga sacuudiga joogay qur-aanka kuma jiro bu luqadda uu ku jira buu yidhi oo oh, luqadda ma dafiri karo laakiin qur-aanka kuma jiro inankiisiibaa kitaab dambe qoray markaasuu yidhi aabbahay maan fahmin buu yidhi sababtu qur-aanka ugu diiday qur-aanka uu ku jiraa buu yidhi majaaskuye maxamed almukhtaar inuu yahan filaya wuu ku jiraa buu yidhi majaaska kolkaa majaasku carabigana wuu ku jiraa qur'aankana wuu ku jiraa shawkaani markuu ka hadlayay wuxuu yidhi ninka yidhaha majaas ma jiro ani waxay la tahay buu yidhi nin yidhi habeen iyo maalin ma jiraan habeen iyo maalin haddaad diidda ka waran ma jiraan haddaba majaaska aynu tilmaano majaaska horta waa maxay marka hore waxa weeye af soomaaliga welibana aynu iskugu soo noqono culima af soomaaliga markaan ku fahnayno carabiga dib ugu gudbi doonaa haddaad tidhaa af soomaaliga kuma jiro majaas markaa carabigana kuma jiro dhe haddaad tidhaa af soomaaliga wuu ku jira af kaste majaasku wuu ku jiraa waayo waa luqad la isticmaalayo luqad la isticmaalayo af una ku jirinba waa naadir ma ma jiraba kolkaa af soomaaligeenan majaasuu ku jiraa majaasku waxa weeye kelmadahan af soomaaligaan isticmaalo sow si uma naqaan sidaa aynu u naqaana markaad maqasho aad degdeg ugu macnaynayso sidaa si aan ahayn marka looga jeedo sidaa degdega ah si aan ahayn markaad uga jeedo sidaa kuu soo degdegaysa sidaaan ahayn bay majaas aynu u bixinna yidhaahdeen iminka tusaale ahaan waxaa tidhi u fiirso oo maanta cashirkii dhagax buu ahaaye baa tidhi horta dhagaxu muxuu ahaa dhagax ma la garanaya soo yare yaree laysku dakra ma aha ya horta dhagaxu sow bahalkan laysku dhufto maaha in la isku waa bahalkan laysku daro weeyaane khatarta ah kolka cashirku ma dhagax buu noqday ya horta dhagaxa soomaaliga waa la garanayaayo waa kelmad murakaba waa dhag ah weey ka hadduu dhag kugu yidhaa ax ah aad odhanaysa weeyi dhag ah dhag hadduu kugu yidhaa maxaad odhan ax ah, baad odhanaysaa markaa waa dhag ah kolka waa laba kelmadood oo kelmad qura aynu iskaga dhignay kolkaa kelmaddaa dhagax ah ama dhag ah aynu u bixinnay kelmaddaa dhagaxa bal ila eego maxaynu u naqaanaa ka yare laysku dakre halkan wadooyinka yaalla soo iyo buurahaba yaalla soo maaha cashirkeennii ma dhagax noqday mise adayguman uga jeedaa okay waa majaas haddaba markaasi majaasku waa kelmaddaa sidii loo yaqaanay len dhagixii laysku dakrayay ugama jeedee kelmaddaa sidii loo yaqaanay sida aan ahaynan ku macneeyey ayaa lay odhanayaa waa majaas ardayo alla badanaa majaasku af soomaaligeenna alla ku badana af uu ka buuxaa majaas haddaad dib u eegtiinna waad la yaabaysiin ereyadaan ku hadlayaba iminka majaas ahaa af soomaaligeenna majaas baa ka buuxa waar buuxiddu maxay ahayd weel yaroo la buuxiye sooma soomaaligu ma weli buuxsamaya ya mise badni baan uga jeeday haddaad af soomaaliga dib u eegtiin waad la yaabaysin inta majaasiga ku jirta dib u eegtiin waxa dib loo eega wax meel yaallu ah soo af soomaaligu halku yaalla anaagne horta halku yaalla anaagne ya majaas markaad ka hadlaysa almajaas markaynu ka hadlayno xaaji majaasku af soomaaligeenna aad buu ugu badan yahay eeg waxaad odhanaysaa hargeysi waxay tidhi hargeysi may hadashaa mise dadka hargeysaad uga jeedaa hal maxaan uga jeedaa makhaayad yar baad fadhiisanaysaa arkoob dhiib baad odhanaysaa ku maran hadduu kuu dhiiba ka waran ordayga ku maran hadduu kuu dhiiba ka sheekee maxaad dareemaysaa koob ii ilan tiriye adu koob koob buu ahaa kolka haddii koobkii un loo qaato sidii aad u hadashay ee saxda ahaydun haddii loo qaato oo mid maran laguu dhiibo dee waad yaabaysaa waxaan u majaasku aad iyo aad inuu afkeenna ugu badan yahay aad iyo aad buu ugu badan yahay majaasku waynu isticmaalaa majaaska af soomaaligeennana runtii wuu ku badan yahay isii qaad baad odhanaysaa maxaad uga jeeddaa isii qaad isii qaad iyo isii tuur iyo maxaad uga jeeddaa isii tuur haddaada jiraanku odaygaa <laughs> isii tuur kule haddaad qabato tuurta ka waran ordamuna de waa khatar isii qaad ma tunka igu qaad baan u jeedaa ya tunka igu qaad uma jeedo xaggee degan tahay baan ku odhanayaa bal xaggee degan tahay xaaji xaggee degan tahay sheekhaan usoo qaato isagaa ii hor fadhiya kulleyey xaggee degan tahay eh, sheekaasi wuxu hi octoober baan deganahay ma waxaad u malaynaysiin sheekaasi intuu buurtay buurtay buurtay inuu octoober kelidii degan yahay mise octoober guri ka miduu degan yahay guri ka mida qol ka mida sariir ka mida maa tiraadi guri octoober ku yaalla qol ku sii yaalla sariir ku taalaan deganahay ya eg eh, majaas eh, majaas markii la doonayo waa sidii hadalku rasmiga ku ahaa ayaa majaas ayaa ayaa si ka duwan markuu inoogu yimaadaad majaas odhanaysaa kolkaa majaasku afkeenna aad iyo aad buu ardaygu ugu badan yahay runtii luqadda aynu isticmaalno wax badan oo ka midihii majaas ayay ku timaadaa oo majaas bay noqonaysaa bal haddaba aan eegno majaasku waxaynu idhi waa hadal sidii aad u taqaanay si aan ahayn looga jeedo xeerar baynu u samaynaynaa majaaska culimo kolley qaacidadeennu hadday u samayn weydo waa inaan u samaynaa xeerarkaasi waxay odhanayaan haddaanku idhaahdo waan tukaday haddaanku idhaa waan tukaday haddaanku idhaa waan tukaday haddaanku idhaa maxaanku idhi waan tukaday baanku idhi kolkaasaan ku idhi waan tukadaydaa waxaan uga jeeday e waan cararay armamajaaz baa taasi talaacubilua baa layidha luqadoo lagu ciyaarayo weeyaan xeerar baa jiro lagu kala garanayo kelmaddan awaan tukaday iyo kelmaddan majaaska noqonaysa iyo kelmaddaan noqonaynin xeerar baa jira aad ku kala garanaysid kolka xeerashaa lagu kala garanaya markaynu aragno ayaad odhanaysaa ha kelmadani waa majaas kelmadanina majaas maaha iminka tusaalahaan anaad isoo eegeysaa maxamed oo kale maxaa layidhi aniga oo kale markaan iska soo qaado tusaalahaan waa gebigayga soo maaha haddaba haddaad qaybtay magacawdood gebigay uga jeeda ka warran dee waa majaas ani badh haddaad magacawdood gebi uga jeedo waa majaas oo majaaskan lagu sheegaya waxa weeye shaygii ma wada magacaabayy sida qayb ka mida intaad qaadato shayga ayaad qaybtaa gebi uga jeedaysaa ilahay baa qur-aanka ku yidhi faku raqaba qoor maad xoraysiin qoorta horta maxay ahayd qoortu halkay ahayd addoonka ma intaa yarun baa laga xoraynaya inta kale addoon ha ahaatee ma waxaan odhanaynaa qoortaa yarun ha la xoreeyo maxaad u malayna qoortaa intaa ha la xoreeyo maan odhanayna mise qofka o dhan xoree baa loo jeedaa kolka eeg haddii jus la qaato kulliga looga jeedo waa majaaz haddii magac ka duwan ama ficil ka duwan la qaato wixii looga jeedana waa majaaz ilahay baa qur'aanka ku yidhi warkaci maca raakiciin yaa maryam uqnuti wasjudi e wasjudii warkaci warkaci maca raakiciin haddii ka waran ad tidhahdo warkaci maca raakiciin ama idaa qiila lahum urkacu laa yarkacuun ilaahay baa rukuuci yidhi haddaad tidhahdo wax aanu rukuuc baan ilahay ugu cibaadaysan markaad masaajidka soo gashay haddaad rukuucun ka bilowdo ka waran sawka ilaahay yidhi waidaa qiila lahum urkacu laa yarkacuun ya rukuucun maad bilaabi cibaadada ya ila rukuuc baa lagu yidhi rukuucda salaadoo dhan baa looga jeedaa markaa rukuuc qura loogama jeedo yaa akhi hada huwa almajaaz af soomaaligeenna ma ku jira baad umalaynaysaa markaa majaaz eeg ilan waxani waa erey bixin erey bixini mashkalad ma leh islab garanno eeg magacan majaaz ereyada noocaasoo kale macnahoogu yahay bal hadda aad u qiimee hadalkaa ereyada noocaa iminka aan kuu macneeyey oo kale haddaynu u bixinno haddaynu u bixinno tusaale ahaanoo kale aynu nidhaahno ereyada sidaa macnahoogu noqdo aynu ka dhigna maxay erey kamida af ah soomaaliga un inoo soo qaada erey maldahaadba aynu nidhaahno haddaan nidhaa oon maldahaad iskula garanno inaynu ka dhiganno ma dhibba ku jira dee nimankii carbeede afka yaqaanay baa yidhi war ereyada sidaasoo kale ah aynu majaas nidhaahna bay yidhaahdeen aynu wax ka bedelna luqadda ma aha aynu wax ku soo kordhinna ma aha luqadda war carabi ereygan way isticmaali jirtay oo qur-aanku ku qoran yahay ereygan kolley la isticmaalayo aad isticmaalaysid ee qur'aanka kuugu jira magiciisa unaynu majaas nidhaahno haddaad doonto majaasba kada haddaad majaaska ka naxdayoo bal magac kale aduu bixi magac kale dheh magac kalood garanaysa ubii salaadba ubixi haddaad doonto ila waxaan eeg wixii waxaad ku soo kordhinaysa maaha meeshii waa wax jiray oo la isticmaalayey oo laakiin ardayda si qawaacid loo raaco loogu fududaynayo loo odhanayo war waxa macnuhoogu sidaa yahay ee sidaa loo macnaynayo magaca noocaas aynu u qaadanno aynu ku soo kordhinna maaha waa magacii la isticmaalay nimanka sarfiyiin eh, nimanka kuufiyiinta iyo nimanka eh, basriyiintu horumar aad u kala duwan bay leeyihiin waxay ku kala duwan yihiinna waa sababtu waa tan basrigu qaaciduu sameeyey kuufiguna wuxuu yidhi qaacidayo inaan samayne aynu iska raacno dadkii hore ardayga kuufigii waxba ma fahmaba halka ardayga basrigii markaaba uu fahmayo ilan xeerar buu raacayaae xeerar baa loo sameeyey iminka waxaan waynu kala qaadqaadi doonaayo wixii jusoo dhan gaar baynu u saari doonaa wixii sababa oo dhan gaar baynu u saaraynaa wixii maxaanku idhaahdaa musababa gaar baan u saarayna waxbaynu ku kala saarsaari doonaa alxaqiiqatu walmajaas almajaas alluawi majaaska cadli iyo luqawi u qaybsama caqligu bal haynaga joogo halkaynu uh, kitaabka ku keenaan arki doonaaye almajaas alluawi qaala ibnu lcamiid ibnu lcamiid baa yidhi qaama tudallilunii min ashamsi nafsun axabu ilaya min nafsii qaamad way istaagtay tudallilunii iyadoo iiga hadhaynaysa min ashamsi cadeedda nafsun naf ayaa ii hadhaynaysa nafta oo axabu ilaya looga kalgacayl badan yahay min nafsi aniga naftayda qaamad waxaa istaagay tudallilunii iyadoo ii hadhaynaysa wa min cajabin waxa wax lala yaaba a buu yidhi shamsun cadeed yaroo tudallilunii hadh ii samaynaysa min ashamsi cadeedda kale iiga hadhaynaysa labada erey ee gabaygaa ku jira waa shamsun tudallilunii min ashamsi labadaa erey midna waa cadeedii caadiga ahayd midna waa inanuu jecel yahay kolka ka inanta a ah majaasadee keebaa majaasa balqada kala garta keebaa majaasa culimo eeg aan macneeyo macnaha u fiirsada ka inantii qaamad way istaagtay tudallilunii iyadoo iiga hadhaynaysa min ashamsi cadeedda iiga hadhaynaysa nafsun naf baa ii hadhaynaysa ama naf baa istaagtay kelmaddaa nafsuna af carabiga waxay faacilu noqonaysaaoo laysku haystaa qaamada iyo tudalilunida tanaasucdaa loo yaqaanaa tanaasuc waad aragteen baan umalaynaya labada ficil baa ku doodaya qaamad way istaagtay tudallilunii iyadoo ii hadhaynaysa min ashamsi cadeedda iiga hadhaynaysa nafsu naf baa ii hadhaynaysa naftoo axabu ilaya xaggayga laga jecel yahay min nafsii naftayda qaamad way istaagtay tudallilunii iyadoo ii hadhaynaysa wa min cajabin waxa wax lala yaaba ah shamsun cadeed tudallilunii iiga hadhaynaysa min ashamsi cadeedda kale warteebaa majaasa ta hore ayaa majaasa waayo ta dambana waa xaqiiqadii waayo ta hadhka samaynaysaa majaasa ilan cadeedda caadigii hadh ma samaysee ta hadhka samaynaysaa waa ta hore shamsun tudallilunii markaan idhaa taa hadhka samaynaysa ayaa kolkaa aragno wa albuxturi wuxu hi ninkii buxturi lo odhan jiray yasifu isagoo tilmaamaya mubaarasata fatx bni khaqaan fatx bni khaqaan oo mubaarasa u samaynaya liasadin waa nizaalkii mubaarasadani ereygii nizaal ahaa aynu soo marayni ma garanaysiin iyo mubaarasa isku macnaa falam aara dirqaamayni asdaaqa minkumaa ciraakan ida alhayaabatu kadabaa hizabruun mashaa yabdii hizabraan waaglabuu min alqawmi yakshaaba sila lwaajihi aglaba facuuluun mafaaciluun facuuluun mafaaciluun facuuluun mafaaciluun facuuluun mafaaciluun falam ara maanan arag falam ara maanan arag dirqaamayni laba aar oo asdaqa minkumaa idinka run badan laba aar oo idinka run badan maanaan arag buui eeg fatx binu khaakaan libaax buu dilis yidhi libaax halkaa soo taagan oo doonaya ninuu cuno ayaa la yidhi cariya libaaxa ubaxayoo dili waxaa lagu dilayaana xabad maaha waa seeftii seefna waa mar fara laysla gaadhay ama caddiyaa laysla galay ayay seeftu wax gaadhaysaa kolkaasuu fatxu binu khaakaan baa yidhi libaaxa aniga igu daaya uu u baxay markuu sidaa uu iskugu soo dhaqaaqeen fatxu binu khaakaan oo seefsita iyo libaaxii markay isku soo dhaqaaqeen ayuu gabayga sawirkan ka bixinayaa markaasuu yidhi falam ara maanan arag buu yidhi noloshayda dirqaamayni laba aar oo asdaqa minkuma idinka run badan weligay laba libaaxoo idinka run badan maanan arag buuyi runtaa la sheegayaa waxa weeye waa geesinimada iyo dhiiranaanta weeye iyo dhiiranaanta weeye nin kastiba markuu bannaan joogo geesi baan ahay buu yidhaah laakiin inuu geesi yahay iyo in kale waxay soo baxdaa markii mushkiladda laystaabto falam ara maanan arag buu yidhi dirqaamayni laba aar oo asdaqa minkuma idinka run badan ciraakan xagga cidhiidhiga ciraakan waxa weeye dee waa waxa wey isfanashada weeye iyo isdagaalka weeye ciraakan waa cidhiidhiyo waa dagaalka weeyaan markaa cidhiidhiga laysku cidhiidhiya goobta laysku dagaalayo ida alhayaabatu marka fulayda anniksu wada ducafadii kadaba ay been sheegaan geesi baanu nahay markay been noqoto ee fulayoo dhan caloosha ay xanuunto markaasaad idinku run sheegteen hisabrun waa gool mashaa lugaynaya eg af soomaaligu inuuna sahlanayn baan ku tusaya eeg dirqaamayn aar baan ku lahaa hizabruna maxaan ku idhi gool baan ku idhi ma arkaysaa durtaba soomaaligii laakiin af carabigii ma gaadhayo af carabigii shan boqoloo magac buu dee libaaxu lahaa waynagay lahayn shan boqoloo magac ayuu libaaxu leeyahay hizabrun waa gool mashaa lugaynaya yabqii isagoo raadinaya hizabran gool kale waa gool goolu lugaynayaan la yaabanahay buu idhi gool gool ku sii socda horta ninka sii socday fatx binu khaqaan buu ahaa kolkaa goolka hore iminka socodka la siinaya waa fatx binu khaqaan goolka dambena waa goolkii caadiga ahaa wa aqlabu wa aqlab soomaaliga waa goolun baynu odhanaynaa waa magac kaloo libaaxu leeyahay un weeye wa aqlabu waa gool kale oo min alqowmi qoomka ka tirsan oo yaqshaa dusha kaga dhacaya baasilaalweji kii geesinimadu wejigiisa ay ka muuqatay ee aqlabo goolka ahaan jiray nin goola oo ka waran qoomka ka tirsan min alqowm waa qariinadii alabkaasi inuuna libaax ahayn waxa caddaynaysa min alqowm aarkan iyo goolkani min alqowm qowmkuu ka tirsan yahy waa fatxu binu khaakaan yaksha basil alwajhi aglaba kolka waxaan doonaynaa laba majaas baa ku jira hizabrun mashaa yabqii hizabran labadaa hizabri labadaa gool ma arkaysaa midna waa xaqiiqa midna waa majaas keebaa majiisa markaa oo ninka looga jeeda ka hore okay aqlabu iyo aqlaba labadaa aqlabna waa xaqiiqiya majaas ka hore ayaa maxaya ah? ayaa majaaso dee ninkii looga jeedaa falam ara maanan arag dirqaamayni laba aar oo asdaqo ka run badan minkumaa labadiinnan ciraakan xagga cidhiidhiga idalhayaabatu fulayda anniqs wada ducafadiihi kadaba markay been sheegaan hizabrun waa gool mashaa lugaynaya yabqii isagoo doonaya hizabran gool kale wa aqlabu waa gool min alqowmi qoomka ka tirsan oo yadushaa dusha kaga dhacaya ama daboolaya baasil alweji kii wejigiisa geesinimadu ay ka muuqatay wejina waa weji baasilna waa geesiga weeye aqlabo ee goolka ahaan jiray wa qaala almutanabi wuxuu ihi waqad saqata madarun koob baa ku soo daayay calaa sayfi dawla sayfudawlay daruur yari ku omkoday markaasay ku da'day halkii uu joogay wuxuu la yaabay kolkaa ninkani wuxuu ama kaagsan yahay koobkan da'aya ee aya ku da'aya sayfudawle ku da'aya markaa gabayganuu tiriyeyba uu ka gaadhay لعيني كل يوم منك حاض تحير منه في أمر عجاب حمالة ذا الحسام على حسام وموقع ذا السحاب على سحاب لعيني إن رهي وحي ليهن كل يوم مالين كست وحي ليهن منك حقاقا حظ النصيب بي كليهن وارنيوم إن رهي مالين كست النصيب للا يابو أي كليهن تحير منه وحكو دوخيو كوريريا أما تحير منه ويكو دوخيان fi amrin cujaabin amar lala yaabo maalin kaste wax lala yaabaan kugu arkayaa buu idhi niyow sayfudawlow wax lala yaabaan kugu arkaya waa maxay ximaalatu dalxusaam seeftan sidata ayaan la yaabanahay calaa xusaamin seefta kale seef seef la cararaysaan arkay buu yidhi bal la yaab seef seef la cararaysa kolkaas sayfudawlo xagga geesinimada marka la arko seef buuba ka dhigayba war sayfu dawlo xaggii geesinimada sawdiga seef noqday seeftii uu ku dagaal tegeyna wuu sitaa kolkaa waa laba seefoodoo isa sita buu ku leeyahay waa sayfu dawlo oo seeftii caadiga ahayd ah sayfudawle oo ninkiia oo geesinimada uu seef ka dhigay iyo seeftii uu sitay kolkaa labadan xusaam seeftu maxaynu nidha arabiga imise magac bay leedahay saddex boqol oo magacayay leedahay ayay yeelanaysaa waa aad iyo aad bay u magacyo badan tahay seeftu xusaam baa kamid ah seef baa kamid ahaan jirtay muhanad baa kamid ahaan jirtay mashrafi baa kamid ahayd aynu soo marnay mashrafi maynaan soo marin waynu soo marnay mashrafi ximaalatu dalxusaami seefta loo xambaariyey calaa xusaami seefta kale warniyow seefta seefta sidataan la yaabanahay buu yidhi haddaba labada xusaam midna waa seeftii caadiga ahayd midna waa sayfudawloo geesi buu uga jeedaa waa yaa majaasa talow yaa majaasa eeg meeshan qariinaa la raadinaya ka majaaska noqonaya qariino waa inuu sito calaada eeg ku calaadu ku jiro waa ka wax qaadanaya labada seefood way isa sitaane ka wax sitaasaw qof maaho kaasi majaas noqon maayo labada seefoo saw isma sitaan ka waxsitaa kolkaa qofkiiya saw maaha ka qofkaa majaazade waa ka calaada ka waxsita calaadaa la gelinaya kolkaa calaada ka eg ximaalatu dalxusaami seefta loo xambaariyey calaa xusaamin seefta kale wa mawqicu dad saxaabi daruurtan ku da'aysaan la yaabanahay calaa saxaabin daruurta kale daruur daruur ku da'aysa ka waran xagga deeqsinimada sayfu dawlo markuu eegay daruur buuba ka dhigay sayfu dawlo ilan daruur baa tahay dadka u hoorta mararka qaar oo dadka u da'da deeqsi buba tahay buu leeyahay markaa kolkaa daruur daruur ku da'aysa labadan daruurood miyaadan arkaynin inay midina majaas tahay midina xaqiiqo tahay markaa labada daruurood midi majaas midna waa xaqiiqo akhi kolkaa teebaa majaasa teebaase xaqiiqa ah adigaa kala baahanaya wa mawqicuda saxaabi daruurtan ku da'aysa calaa saxaabin daruurta kale ta lagu da'ayaa sow qofkii maaha kolkaa calaada ka eg ta lagu da'ayaa waa calaa saxaabin taasaa kolkaa majaasa ta waxay noqonaysaa xaqiiqadii bay noqonaysaa wa qaala albuxturi wuxuu yidhi ninkii buxturi loodhan jirayna ida alcaynu raaxad waahya caynun cala aljawaa falaysa bisirin maa tusiru ladaalicu ishaadu hadday ku basaasto waxaa calooshaada ku jira ma qarsoona buu leeyahay gabaygu waa intaa hadday ishaadu ku basaasto waxa calooshaada ku jiraa ma qarsoona armiyuu qarsoon yahay haddaba siday ishaadu kuu basaasaysaa ilan waa isla adigii ishaadu waxay kuu basaasaysaa hadday ilmo sii daysay ishaadu ka waran ilmuunbaad sii daysay arka waran waxa gudahaaga ku jira miyaa loogeyn waa la ogaaday haddaad ilmayso waayo inaad werwaraysaa la gartay yaa sheegay kolkaa werwarkaa gudahaaga ku jira dee sheegay ishaadii baa ku basaastay kolkaa wuxuu leeyahay ishaadu hadday ku basaasto waxa gudahaagiiyo feedhahaaga ku dhex qarsooni cidna kama qarsoona dadka way u wada muuqdaan ida alcaynu ishu raaxad hadday noqoto wahya caynun iyadoo basaasaysa caynun eeg cayn mar ilbay ahayd marna dahabkaa cayn la yidhaah marna durdurkaa cayn la yidhaah marna basaaskaa cayn la yidhaah cuyuunulmeliki tajuulu fi shawaaric baad odhanaysaa warniyow eh, indhihii boqorka ayaa wadooyinka sidaa u wada wareegaya waa basaaskiiba sidaa meel kaste u wada socdoo meel kaste u wada gelaya weeye macnuhu ida alcaynu ishu raaxad hadday noqoto wahya caynun iyadoo basaasaysa cala aljawa warwarka iyadoo basaasaysa falaysa bisirin sir ma aha maa tusiru ladaalicu feedhuhu waxay qarinayaan war waxa feedhaha ku jira wax qarsoon inuu yahay hamoodin buu ku yidhi warwarkaagi waa loogi haddaba waxaan uga soconnaa labada cayn ee gabayga ku wada jira midna waa ishii caadiga ahayd midna waa basaas teebaa ishii caadiga ahayda ta hore ayaa ishii caadiga ahayda teebaa basaasa markaa ah. ta dambe mardheg baa la yidhaahdaa dheg maan dheg la odhan karaynin malaa innagaaba dhegnina soomaaliga ya ha dheg baa mar la yidhaahdaa basaaska marna il baa la yidhaahdaa labadaba kolkaa eg dee basaaskii qof idil buu ahaaye oo ishani xubin ka mida weeye waxaa il loogu bixiyey meeshuu wax ku qaadaya ayaa isha ah ama meesha uu wax ku qaadaya ayaa dhegta ah. sow nebi maxamed suuratulbere markii ilaahay munaafiqiinta iyo gaalada ka hadlayay lama odhan Eh, udunun markay lahaayeen maxaa la yidhi huwa udunun bal udunu huwa udunu khayrin soo maay ya wludunu ya wludunu khayru lakum sax udun kolkaa dheg waa lagu tilmaami karaa ilna waa lagu tilmaami karaa waxaa la yidhaahdaa xubinka saasaa qofka loo qiimeeyaayo xubinka saasaa qofka loo qiimeeyaayo xubinka ugu muhiimsan uu leeyaha loogu magacdari karaa adiga waa lagu qiimaynaya kolka kii kuugu muhiimsanaabaa haddii kolkaa shaqada aad qabanaysa ishu ay muhiim u tahay dee il baa lagu odhani shaqada aad qabanaysa hadday dhegtu muhiim u tahayna dee dheg baa lagu odhani shaqada aad qabanaysa haddii meel laysku feedhfeedhaya ay tahayna oo feedh muhiim igu yahayna dee wegsi baa lagu odhan ama feedh baa lagu odhanaya markaa eeg kolka kolba xubinkan shaqada aad qabanayso xubinka muhiimka uabaa la eegaya ida alcaynu markay ishu raaxad noqoto ama ay ahaato wahya caynun iyadoo basaasaysa cala aljawa werwarka basaasaysa falaysa bisirin sir ma aha maa tusiru waxay qarinaysa aladaalicu feedhuhu waxay qarinayaan alqaacida aw alkhulaasa almajaaz allugawi majaaska lugawigiihi huwa lafdu waa lafdiga almustacmalu loo isticmaalay fii gayri maa wadica lahu wixii loo dejiyey waxaan ahayn fii hayri maa wadica lahu war wixii loo dejiyey waxaan ahayn halkaa wadciga hadduu khilaaf kaaga yimaado dee kelmaddani waa kelmad aynu samaynay weeyi kolkaa wixii dadku u yaqaaneen waxaan ahayn unbaa kelmadda looga jeedaa almajaazu lugawiyu majaaska lugawigiihi huwa lafdu waa lafdiga almustacmalu loo isticmaalay fii hayri maa wadica lahu wixii loo dejiyey waxa aan ahayn licalaaqatin lijli calaaqatin calaaqa darteed aag kow horta majaasku waa macnihii loo yaqaanay macno aan ahayn baa looga jeeda waa o licalaaqatin calaaqana waa inay meesha taal calaaqa waxa weeye xidhiidh waa inuu ka dhaxeeyaa macnihii ereyga marka hore lahaan jiray iyo macnahan iminka looga jeedo waa inuu xidhiidh ka dhexeeya markaad ninka geesi odhanayso geesiga markaad libaax odhanayso u fiirso geesiga markaad libaax odhanayso libaaxa iyo geesiga maxaa ka dhexeeya geesinimo sifay wada leeyihin soo maaha okay kolka laakiin salaad iyo dagaal waran maxaa ka dhexeeya salaad iyo dagaal waba kmaan odhan karaa waa isku majaas waa inay calaaqa meesha jirto ereygan markii hore macnihii lahaan jiray iyo hadda ereygan macnaha lagu macnaynayo calaaqa iyo xidhiidh ka dhexeeya waa inuu jiro o maca qariinatin qariina waa inay meesha taal qariino qariinadu waxa weeye erey kutusaya waa inuu jiro eg erey kutusaya waa inuu jiro macnihii hore inaan looga jeedin macnihii hore inaan looga jeedin tusaalaan ku siinaya waxaan idhi ra'aytu ximaaran yaktasil fi lxamaam ra'aytu waxaan arkay ximaaran dameer baan arkay yaktasil ku maydhanaya fi lxamaam dameer yaroo xamaam ku maydhanaya ayaan arkay baan ku idhi ereygaa ximaara maxaan uga jeedaa qof nacas baan uga jeedaa saw maaha calaaqadii mee haddaba doqonka iyo dameerka calaaqadii ka dhexaysay mee sow doqonniimo kama dhexayso okay away qariinadii qariinadu waa ereyga itusaya inaan dameerkii caadiga ahaa lagu macnayn karaynin dameerka la rarta ma ku macnayn karaa imika ra'aytu ximaaran yaktasil yaktasil fi lxamaam hadalka ereygan yaktasil fi lxamaami waa erey ku tusaya inaadan ku macnayn karaynin dameerkii caadigaa la raran jiray waxaan ku idhi saafaxanii asadun fi lmasjid saafaxanii waxa igu salaamay asadun libaax baa fi lmasjid masaajidka igu salaamay war kelmadda asad maxaan uga jeedaa maxaan uga jeedaa asad geesi baan uga jeedaa saafaxanii asadun fi lmasjid kelmaddaa asad ah geesi baan uga jeedaa mayla socotaa hadda si fiican saafaxanii asadun fi lmasjid maxaa ka dhexeeya away calaaqadii geesigii libaaxa ka dhexaysay shajaaca geesinimo away qareenadii ay tusaysay asadkan inuuna libaaxii buurta ahayn waa saafaxaniida amaa fi lmasjidida kolkaa markaad odhanayso kelmaddu waa majaas inaad qareeno u haysaa daruuriya haddii kale talaacubun biluqa bay kaa noqon doontaa luqadii ood ku ciyaarayso ayay kaa noqon doontaa haddaad tidha erey kastiba waa majaas waxaan la yaabaa qolo wadaado oo waxaa jira erey alla ereygay intay hadal khaldan hadday doonaan ku yidhaahdiin bay ku waa majaas majaasku xeerar buu leeyahe eeg majaaswaxaasi waa majaas iyo waa balaaqay ka odhanayaan xaguu balaaqi ka yahay yaakhi waxa majaaska noqonaya xeerar buu leeyahay inay calaaqa meesha taal baa loo baahan yahay inay qariina meesha taal baa loo baahan yahay aw qariinadiisii aw calaaqadiisii daruuri weyaan almajaasu luqawi majaaska luqawigiihi huwa lafdu waa lafdiga almustacmalu loo isticmaalay fii gayri maa wadica lahu wixii loo dejiyey waxaan ahayn licalaaqatin liajli calaaqatin calaaqa aawadeed maca qariinatin qariino maceed qariinadoo maanicatin diidaysa min iraadati lmacna alxaqiiqi macnihii dhabta ahaa qariino diidaysa waa in la helaa waalcalaaqatu calaaqada bayna almacna alxaqiiqiyi macnaha xaqiiqada ah xidhiidhka ka dhexeeya waalmacna almajaazi iyo macnaha majaaska ah calaaqada ka dhaxaysa qad takuunu waxay noqon kartaa almushaabaha isshabihid bay noqon kartaa waqad takuunu waxa kalay noqon kartaa hayraha isshabihidda qayrkeed bay noqon kartaa waxaan isshabihid ahayn ayay noqon kartaa wlqariinatu qariinaduna qad takuunu lafdiyatan lafdi bay noqonaysaa waqad takuunu xaaliyatan culim halkaa waxaan kuu sheegayaa laba qodob wuxuuna yidhi horta calaaqadii wuxuuna yidhi calaaqadu waa xidhiidhka aya ka dhexeeya calaaqadu waa xidhiidhka aya ka dhexeeya bal sheega macnaha xaqiiqada ereygan macnihii xaqiiqada ahaa ee marka hore iska lahaa iyo macnahan hadda looga jeeday majaaska ah, labadaa macno xidhiidhka ka dhexeeyaa laodhanaya maxay xaqiiqa laodhanaya okay hadda eh, calaaqa laodhanaya macnaha xaqiiqadiiyo macnahan hadda looga jeedo xidhiidhka ka dhexeeya laodhanaya calaaqa haddaba calaaqadaas xidhiidhku hadduu mushaabaha yahay isticaaru majaasku noqoni maxaan ku idhi xidhiidhkaasi hadduu yahay xidhiidhka ka dhexeeya almushaabaha fii shay hadduu yahay eeg almushaabaha fii shay hadduu yahay xidhiidhka ka dhexeeya hadduu yahay shay layska shabaho muxuu noqonayaa majaaskaasi isticaara kolkaa isticaarada keliya waxa lagu gartaaba calaaqadunbaa mushaabaha ah waad fahamtaan umalayn haddii xidhiidhku uu noqdo e, ka dhexeeyo labada erey hayr almushaabaha eeg jusyo kulli baad isku tihiin anigiiyo qacantayda muna xidhiidh naga dhexeeyo war aniga qacantayda ka waran xidhiidh baa naga dhexeeya waa jus iyo shay baanu isku nahay ama sabab iyo musabab baanu isku nahay roobka iyo cagaarka ka waran waa roobka iyo risqiga ka waran roobka iyo risqiga ka waran in badan baad quraanka ku aragteen nzla min asamaai rian ama wa fi samaai riukum risqigiinu cirku ku dhex jiraabaad aragteen cirka ma beriis yar iyo baasta ay nooga soo daata ilan risqigu waa beriiska iyo baastadiiye horta cirka maxaa ka soo daata yaa bise hilib yaroo ayaa inooga yimaadaan maxaad u malanaysiin roob baa ka yimaad kolkaa roob iyo risqi maxaa ka dhexeeya dee sabab bay isku yihiin sabab ayay isku yihiin alla maxaynu naqaanaa aad naqaanaa war horta hebel dhiiggiisii misaad eh, ka cuntay hebel dhiiggiisii misaad ka cuntay ama adu hebel dhiiggiisii misaad ka cuntay ya war dhiigga maa la cunaa mise hantidii ninkaa laga qaatay magtiisii baa loo jeeda kolkaa dhiiggu waa sabab sababta maalka keenta weeyaan kolkaa inta sababta aad iska isticmaashaad uga jeedaysaa wixii uu musababka u ahaa intaad roobka isticmaashaada wixii uu roobkani soo saaray ilan dhiiggana magta keenaye kolkaa waxa wey waa calaaqadu hadday tahay hayr almushaabaha majaaska mursal baa la odhanaya halkaa mayna fahanteen kolkaa calaaqada inaan qaybinay maxaynoo qaybinay mushaabaha iyo mar calaaqadu mushaabaha tahay waa maxay majaasku isticaara mar kaste hayrulmushaabaha tahayna waa maxay majaas almursal kolkaa isticaarada iyo majaas almursalku waxay isla majaas waxaa ka dhexeeya magaca majaasa inay wada qaataan magaca majaasa ayaa ka wada dhexeeya oo labadiiba majaas magacaasay isla leeyihiin majaas almursal iyo majaas alisticaara okay waxaynu eegi doonaa haddaba qariinadana ballanqiimayno qariinadu maxay ahayd qariinadu maxay ahayd waa ereyga itusaya qariinadu waxay ahayd ereyga itusaya inaan macnihii dhabta ahaa looga jeedi karaynin macnihii dhabta ah inaan looga jeedi karayn waxaan ku idhi maasha allah war maanta waxaan soo cunay biyo aad u qabow maanta waxaan soo cunay he biyo aad u qabow baan soo cunay horta biyaha maa la cunaa mise waa la cabaa kolkaa biyahan maxaan uga jeeda waxay biyuhu soo saareen baan uga jeedaa dee biyaha maxaan uga jeedaa waxay soo saareen baan uga jeedaa mala socota kolkaa maxaa ka dhexeeya biyo iyo iyo midho musabab wey kolkaa calaaqadu waa inay musababiye tahay haddaad doonto xaalli iyo maxal baad ka dhigi kartaa xaalli iyo maxal hargeysi waxay tidhi markaad leedahay dee hargeysi ma hadale waa maxalkeed kii dhex joogaybaa hadlay dadkiibaa hadlay soosaa maaha bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin wey khuduu bal aayaddan macnee hadda bani aadama ilmo bani aadanow khuduu ziinatakum quruxdiinna qaata cinda kulli masjidin masaajidda agteeda ka masaajidka nuuradda marinaya ma cigaal iyo khamiis cad iyo ayuu soo xidhaa oo wuxuu yidhi ilaahay baa yidhi soo xarrago markaad masaajidka ag marayso masaajidka waxaa looga jeeda madfaantay laakiin ya waar masaajidku waa salaad eeg masaajidku waa maxal waxaa looga jeedaa halkan wixii dhex jiray weerkiisi waxay tidhidaa iminka aan kuu sheegayo kale weeye <coughs> waa maxal weeyaan markaa maxal baa looga jeedaa akhi qariinada labaynoo qaybinay haddaba inay tahay qariinadu xaaliyo iyo inay qariinadu tahay maqaaliyo maqaaliyo waxa weye lafdi qoran sidii ra'aytu ximaaran yaktasil fi lxamaam oo kale yaktasil fi lxamaam qariino xaaliya abay ahayd waxaad eegtaa yaktasil fi lxamaam soo qariino xaaliyaa ma ahayn qariinada maqaaliyadii qariino maqaaliyaa bay ahayd cafwan qariino maqaaliya ah wey yaktasil fi lxamaam waa qariina maqaaliya qariinada xaaliyadii waxa weeye anoo nin ka sheekaynaya ayaan idhi libaax ah, ah dhe baan libaax ah iga dhe eg sheekadayda ayaa ku socotay laakiin nin libaax iga dhe meesha maydhanaya iyo wax cunaya iyo waxbaba ma odhan libaax iga dhe unbaan idhi kolkaa libaax iga dhe libaaxii makii buurtaan ula kacaa mise nin geesiyaan ula kacaa sheekadaydii baa la qiimayni yay sheekadayda ku salaysnayd nin geesiya okay dee waa waa qariino kolkaa maxaya ah? xaaliyaa ah weeye xaaliya qariino xaaliya a ah la odhanaya waa xaalka waa siyaaqa waa jawiga waa qaabka sheekadu u socoto ayaa laga qaadanaya markaa qaabka ay sheekadu u socoto almajaaz luqawi huwa lafdu waa lafdiga almustacmal loo isticmaalay fii hayri maa wudica lahu waxa loo dejiyo ayrkii licalaaqatin calaaqa darteed maca qariinatin qariina kiyay weheliso qariinada oo maanicatin diidaysa min iraadati almacna alxaqiiqi macnaha xaqiiqada ah waalcalaaqatu calaaqada iyo xidhiidhka bayna almacna alxaqiiqi walmacna almajaasi u dhaxayn karaa qad takuunu waxay noqonaysaa almushaabaha isshabihid wa qad takuunu waxay noqonaysaa hayraha mushaabahada kayrkeed waalqariinatu qariinaduna qad takuunu waxay noqonaysaa lafdiyatan waqad takuunu waxay noqonaysaa xaaliyatan insha allah bartaa ha inoogu joogo